بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh اللهma la sهل ilا ma جacلته سهلا وأnta تجعل الحزن إdا شiئta سهلا اللهma رb جibrائيل وميكائيل وإsrافيل فاضل السماوات والأرض cاalم الغيب والشهاadة أnta تحkم بين عباadika فيma kanوا فيه يkhتلفون اهdنا لma اkتلفa فيه min الحق بإذنك إنka تهdي mن تشhاء إلى صراط مستقيم أmا bعd insha allahu tabaaraka watacaala waxaynu ku dhex jirnay qeybtii saddexaad oo waxa weye qisatu yuusuf calayhi salaam almarxalatu athaalitha oo ahayd marxalatu alcizi watamkiin isagoo waxa weeye suldaanu misr noqday oo walaalihi u yimaadeen oo waxa weye halkaa ayaynu maraynay waanu ku dhamaynay maaragtay waxaynu joojinay qodobka sagaalaad ayaan sharaxnay oo waxa weye ugu dambeysay dersigii hore oo odranayay ikhwatu yuusuf maaragtay eh, yarmuna eh, yuusuf calayhi salaam bisariqa markii nabiyullahi yuusuf calayhi salaam uu wiilkii eh, walaalkiis uu doonay inuu qaato oo uu nidaamkii uu k uu kala hari lahaa walaalihiis uu sameeyey kabacdi markaa markii ay caddeeyeen oo ay sariqadii waatay naftoodii ka beri yeeleen mar alla markuu yuusuf uu ka soo saaray suwaacii la waayey galaankii maaragtay eh, alaabtii maaragtay laga soo dhex saaray banyamin ayay markaa waxay yihahdeen qaaluu in yasriqi faqad saraqa akun lahu min qabl walaalkiis ayaa horay u xaday oo yuusuf bay ula jeedaan qodobka ayaynu marka ku gebagabeynay waxaynu marka soo qaadanaynaa qodobka tobnaad oo odranaya ma tadamanathu qisatu yuusuf calayhi salaam min alxiyal sharciya ama mashruuca xiilada waxaa la yidhaahdo waa qofku inuu nidaam sameeyo sidii uu u qaadan lahaa wixii uu xaqa u lahaa isagoo aan cidna dulmiin inuu xaqiisii qaato oo dariiq markaa qarsoon oo ayna dadkii garanaynin inuu wixiisii ku qaato oo nidaam noocaas inuu sameeyo haddaba marka nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ilaahay wuxuu inooga sheekeeyey inuu maaragtay nabiyullahi yuusuf calayhi salaam markii uu qaadanayay walaalkii inuu ku qaatay sababtii waxa weeye nidaam uu sameeyey oo waxa weye qarsoon oo aan walaalihii ogeyn aan cid kalena ogeyn ayuu ku qaatay oo waxa weeye jazaan liikhwatihi macnaha habkii ay sameeyeen iyagu oo waxa weeye iyagu maadaama ay awal horay u dulmiyeen yuusuf isagu nadaam waxa uu ku qaatay walaalkii qarsoon oo waxa weye xeelad buu sameeyey cuqubatan lahum ma facaluu taasoo waxa weye u noqonaysa ciqaab iyagii wixi ay sameeyeen oo horey u sameeyeen marka ikhwatu yuusuf waxa ay qireen haddii uu qofku waxado haddii uu qofku waxado in waxa weeye diintoodu ay dhigayso in la addoonsado sidaa daraaddeed buu nidaamkan u sameeyey oo waxa weeye uu ku talagalay in uu iyaga afkooda markuu ka qiro haddana markaa uu ku qaato nooca haddaba markaa ibna qayim wuxuu soo guurinayaa xiyal badan oo waxa weeye eh, hab banaan leanna xiilada waxa la yidhaahdo laba nooc bay uqaybsantaa mid xaaraama oo aan banaanayn waa midii aad wax diina oo sharciya masalan wax ilaahay kaa xaaraantinimeeyey aad rabtid inaad ku banaysatid ma banaana oo waa xaaraam wey oo xiilada noocaasa sidii yahuuddu sameeyeen oo kale markii baruurtii laga xanimay oo laga xaaraantinimeeyey inay sameeyeen inay inta shiileen ay markaa yidhaahdeen annagu subageedaan gadaynaa iyadiina ma cunayno ee lacagteedaan hadhow cunaynaa xiilada noocaasa oo waxa weeye nidaamka noocaasa qofku inuu meel kala soo maro oo xaaraamtii ilaahay uu ka xaaraantinimeeyey uu xalaashado waa mamnuuc wey laakiin wax aad xaq u leedahay oo aan xaaraam ka ahayn oo aadan si toosa ah u qaadan karin inaad waxa weye nidaam ku qaadatid oo dariiq kale usoo martid waa banaan tahay sidaas daraaddeed ibnu qayim wuxuu leeyahay raximahullah eh, fa fi qisatihi qisatu yuusuf maca ikhwatihi duruubun min alxiyal almashruuca waxaa ku jirta buu yidhi anwaac badan oo laga faa'iideeyo oo waxa weeye qofku uu usoo mari karo dariiqyada uu usoo mari karo inuu ku qaato wixii xaqa u lahaa ko buu yidhi marka ugu horeysa walaalihi eh, eh, wiilashiisii waxa uu ku yidhi ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacalahum yacrifuuna ida inqalabuu ila ahlihim lacalahum yarjicuun fainahu tasababa bidalika ilaa rujuucihim sababta uu nabiyullaahi yuusuf markii horeba uu lacagtoodii iyo waxa weeye bidaacadii ay la yimaadeen markuu u raray intii waa sanadkii hore oo aan banyaamin la socon wuxuu ku yidhi wiilashii u shaqaynayay isaga ijcaluu bidaacatahum fii rixaalihim lacagtooda iyo waxay wateen intaad celisaan waxaad u dhex gelisaan waxa weeye meeshii ay maaragtay alaabtoodii u dhex geliy hala tageena hala noqdeen si ay hadhow usoo noqdaan marka hadhow markay xagga tagaan bay suranayaan war waxaan waa laydinku kusoo khaldamay haddaba marka noqda oo dadka xoolahoodii u celiya si ay marka usoo noqdaan mar labaad arrintaas sameeya buy waa sabab marka loo samaynayo in uu waxa weeye uu ku talagelayo inay soo noqdaan marka horey baynu usoo sharaxnay sababtaa waxa u sameeyey qaar culimmadu waxay yidhahdeen wuxuu ka cabsaday maaragtay inay wax dambe haysan qaarna waxay yidhahdeen may e wuxuu ka cabsaday wuxuu diiday inuu walaalihii iyo aabihii iyo hooyadii iyo lacag ka qaato qaarba waxbay ku magacaabeen laakiin waxa uu leeyahay maaragtay ibnu qayim maqsuudka iyo ulajeedada ugu weyn waxa weeye inay mar labaad yimaadaan oo soo noqdaan oo waxa weye ay mar labaad soo noqdaan si walaalkii ay u keenaan oo markaa ugula haro inu sababtaa ayuu ula jeedaa ayuu maaragtay ibnuqayim tan ugu weyn waa taawe wuxuu kaloo sameeyey oo waxa weeye uu nidaam kaloo sameeyey walaalkii intuu gaar ula faqay oo arrintuu u sheegay oo uu yiri markuu ogaaday inuuna waxa weeye walaalkii toos u qaadan karin oo waxa weeye siyaasadii meesha ka jirtay iyo xukumkii meesha ka jiray haddi qof meel iska marayaan iskala harayaa cidina yeeli mayso marka walaalkiisu arrintu u sheegay inaan walaalka ahay oo waxa weeye arrintii o dhan buu u caddeeyey markuu u caddeeyey kabacdi ayuu marka waxay isku itifaaqeen inay nidaamkan marka sameeyaan markuu walaalka u sheegay marka ayuu markaas suwaaci waxa uu geliyey jawaankii iyo waxa weeye ratigii uu watay ninka la yidhaahdo banyamin alaabtii u saarayd ayuu dhexgeliyey iyagoo arrintaa ku heshiiyey waxay marka taa kutusaysaa maaragtay in ay xeelad sameeyeen sidii ay maaragtay arrintan u gaari lahaayeen laakiin way waa laga gerheli lahaa haddii ay toos u oran lahaayeen maaragtay uu oran lahaa walaalihii intuu la hadlo wiilkan waan la harayaa mana idinku darayo orda taga ma suurtagal maaha laleeyahy maxaad ula haraysaa dacwaa imaanaysa boqorkay gaaraysaa marka arrintii laakiin hadda habkaan uu sameeyey meel ay ka noqdaan male oo waxa weye arrintii iyagii bay ku caddahay wey wuxuu kaloo xeelad kale sameeyey markuu alaabtoodii baarayey oo la yidhi maaragtay ay iyagii qireen oo yidhaahdeen qofkii laga dhexelo oo ratigiisa laga helo suwaacii ayaad qaadanaysaan oo addoonsanaysaan wuxuu ka bilaabay kuwoodii si aynan durba u oran oo u fahmin oo oran arrintiisa sayna u fashilmin marka markuu ratiyadoodii oo dhan soo baaray oo nin walba ratigiisii uu baaray tobankii kale ayuu aakhirkii wuxuu ugu dambaysiiyey ratigii maaragtay banyaamiin si ay isku yidhaahdaan dadkoo dhan ay u yidhaahdaan ninkaani dee waa badaale waxba dhaafinba kulli wuu baaray marka nasiib ayaa ku aadiyey oo aakhirkii ugu dambeeyey leanna waxaa dhici karta markuu kan koowaad baaray hadduu kan koowaad ka heli lahaa oo banyaamin ka heli lahaa marka ugu horraysa waxaa la odhan lahaa arrintan waxbaad ka ogey maxaa ku ogeysiiyey ratiga ugu horreeyey oad u qaabisho ugala soo baxday adaa wax ka ogaabaa la odhan lah marka markay yidhaahdeen famaa jazaa'uhu in kuntum kaadibiin oo markaa uu yidhi maaragtay maxay abaalmarintiisu noqonaysaa haddii maaragtay aad been sheegaysaan oo ay yidhahdeen markaa jazaa'uhu man wujida fii raxlihi haddii uu toos u qaabili lahaa maaragtay eh, banyamin ratigiisii hadda waxa weye arrinta waa fashilmi lahay oo waxaa la oran lahaa warniyo arrintan adaa wax ka ogaa arrintaana adaa ku talagalay meeshana adaa waxa weye arrintan geliyoy laakin ma uu samayne horta iyagiibu ka bilaabay kow laba saddex ilaa uu soo waday oo nin walba farxay oo nin walba markii ratigiisii laga waayo ila arrintu waa dhowr nooc markii tuugo la isku haysto nin walba horta naftiisu marka hore u baqaya leanna nin walba isleeyahay ama adiga addoon lagaa dhigta oo wixii lagaa helaa marka nin walba naftiisa u baqayaa marka hore tobankoodii marka markay farxeen oo nin walba waxa weeye rartigiisii laga waayey ayuu aakhirkii ugu dambeeyey wuxuu u yimi rartigii banyamin waa xeelad marka iyo nadaam uu sameeyey oo waxa weye uu saa ula soo baxay ko waxaa kaloo laga faa'idayaa su-aasha uu iyaga weydiiyey oo yidhi famaa jazaahu in kuntum kaadibiin ee macnaha diintiinna iyo caqiidadiinna iyo idinka xukumkiinna waa maxay hadduu odhan lahaa marka annaga saar baan u xukumaynaa ma uu odhanin ee wuxuu yidhi idinkaan idiin daynaynaaye xukumkiina iyo cuquubadiinna waa maxay markay ku raali noqdeen oo horta intuunan arrintii bilaabin ayaa xukum la isku itifaaqay oo haddii a ah, waxaa nala ka hela annaga xukumka iyo waxa weye ciqaabtu waa nooca markii la ysku itifaaqay oo la wada ogolaaday ayuu kabacdi markaas waxa uu bilaabay arrintii laakiin marka hore haddaan la ysku itifaaqin waxaa dhici karta hadhow khiyaano inay la yimaadaan oo markii laga helo oo waxa weeye suwaacii meesha laga soo saaro inay khiyaano sameeyaan oo yidhahdaan maya annaga waxa weeye abaalmarinteedu waxa weeye in xoogaa la gargaraaco kabacdina la sii daayo ma uu samayne horta iyagiiba xukumkii ka caddeeyey markay xukumkii ogolaadeen oo qireen oo yidhaahdeen annaga saasaan ku abaalmarinaynaa ayuu markaa waxa weeye arrintii bilaabay marka marka qofku wixii uu isagu qiro oo waxa weeye uu itifaaq ku sameeyo saxiixo yidhaahdo xukumkaasi haddii waxaa la iga hela waa nooca waa ka duwanto hadhow meelu ka noqdo male qofki hadhow meelu ka doodo iyo meelu ka cududaarto midna ma haysto xeelad buu sameeyey marka noocaana waa xeelad aad iyo aad u cajiibo marka fuqahadu waxay deliishadeen qisadaas calى anahu yajuuzu lilinsani altawasulu ilى akdi xaqihi min min algayr bima yumkinuhu alwusulu ilayhi bigayri rida min al man calayhi alxaq waxay culimmadu u deliishadeen marka arrintan uu sameeyey nabiy yuusuf inuu qofku xaqiisu haddii uu ka maqan yahay qof baa xoolahaagii qaba xaq baad ku leedahay xaqaa sidii aad uga qaadan kartid dariiqii aad u mari kartid ayaad u maraysa adigoo wa hadduuna ogeyn xata masalan tusaale yar usoo qaado qof baa lacag kaa qaaday lacag baad ku leedahay maalintii dambaa waxaa gacantaada soo galay xoole uu leeyahay isagoo waxa weeye aan ogeyn oo aan garanaynin masalan lacagtii aad horay ugu lahayd muddaa kasoo wareegtay markaasa maalintii dambe xoole kuu dhiibtay xoolahaagii aad ku lahayd baad ka goosanaysaa waxaad leedaha qaada waxaaga oo goosay intaasaan kugu lahaa intaasaan kugu hadhay dhaqaaji hadduuna xataa raalli ka ahayn oo uu si kasta u qayliyo waxa weye xaqaaga waad ka qaadanaysaa sidaa daraaddeed marka ayaa maaragtay ay way banaan tahay diinteenna inuu qofku uu ka qaadan karo leannahu ilaahayna waatuu lahaa fa in caaqabtum facaaqibuu caaqibuu maa cuuqibtum bi haddii dhibaato lagugu sameeyo oo qof dhibaato kugu sameeyo intii uu kugu sameeyo kale waad ku samayn kartaa laakiin waxaa ka khayr badan inaad u sabirtid oo faraha ka qaadid laakiin culammadu waxay isku khilaafsan yihiin haddii uu ku khiyaamo oo khiyaano kugu sameeye waxbuu kaa xaday adna waxma ka xadaysaa marka maya bay leeyihiin culammadu afarkooda waxay leeyihin maya leannahu nebiga ka sugnaatay calayhi salatu salaam inuu yidhi walaa takun man khaanaka laakiin ha khiyaamin qofkii adiga ku khiyaamay qofkii wax kaa xaday ha ka xadin laakiin si bareera oo cad oo waxa weeye aad waxaagii uga goosanaysid haddii aad ku leedahay oo isna og yahay si waadixoo cad baad uga goosanaysa laakiin khiyaamo iyo tuugo ma qaala ibn qayim raximah raximahullah wuxuu yidhi alxiyalu halaathata anwaac waxyaalaha xiiladda ah la sameeyo saddex nooc bay uqaybsamaa nooc waxa weeye saxiixa oo qurbaa oo ilaahay loogu dhowaanayo waxa weeye waa acmaasha marka saalixa wa huwa min afdali alacmaali buu yidhi taasi marka macnaheedu waxa weeye waa xiiladaa uu sameeyey nabiyullaahi yuusuf oo kale oo waxa weeye wax saxiixa oo wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay inaad samaysid dariiqii aad u mari lahayd iyadoon raalliba dadkii ka ahayn inaad samaysid waxyaalaha habka dadka dacwada loo gaarsiiyaa ka mid a inaad waxa weeye dariiq ayna dadkii fahamsanayn oo waxa weeye ayna dadkii garanaynin inaad dacwada u fahamsiisid waa xeelad wey iyo nidaam aad samaynaysid oo waxa weye dadkii markaa ayna garanaynin midda labaad waxa weeye waa mid jaa-isa oo bannaan oo waxa weye mubaaxa oo waxa weye wax dhibaata aynan qofkaaga dushiisii saarayn haddii uu ka tagana dhibaato male marka mar walba waxa uu samaynaya qofkaasi wuxuu fiirinayaa maslaxadda iyo mafsadada ku jirta waa waxyaalaha mubaaxa oo kale qof baa wax kaa qaatay oo waxa weye waxaagii haysta inaad iska daysid oo iska cafididna waa wax wanaagsan haddii aad xeelad samaysid oo waxaagay ka qaadatid m waa kuu banaan tahay midda saddexaad waxa weeye waa muxaram waa wax xaaraama wey waa wax kasta oo xaaraama oo ilaah iyo rasuulkiisu xarimeen haddii aad dariiq kale usoo martid oo xeelad aad samaysid aad ku banaysatid xaaraan baad ku dhacday waxaa ka mid ah sidii yahuuddu samaysoo kale aynu sheegnay markii laga xarimay baruurtii iyo waxa weeye maaragtay xoolaha baruurtoodii ayay inta shiileen iyo xaydii iyo inta shiileen oo suba ka sameeyeen ayay waxay idhahdeen subagaan iibinaynaa hadhowna lacagtiisaan cunaynaa waa xaaraam wey leanno ilaahay wax hadduu xarimo xarama eh, eh, eh, samanaha haddii ilaahay wax kaa xarimo beeceeduna waa xaaraam oo waxa weye ma banaana waxaynu inagu hadda samayno dadku sameeyaanna waxaa ka mid a ah muslimiintu waxaa la yidhaahdo maxlalka nin baa xaaskiisii furaya saddexdii dalqadoodbu ku furay oo waxa weye ay ka dhamaatay saddexdii jeerba ma soo ceshan karo inuu soo ceshadana waa rabaa oo xaaskiisa waa jeceliya mid kale u tegayaa wuxuu leeyahay warniyow maaragtay ama lacagaan ku siiyo ama waxa weye mid doqon oo aan naf lahayn naagti ii maxlal oo waxa weye inta lagugu meheriyo ii furaadana xaaraam weeye waxaa marka xeelad waxa weeye waa xiyal xaaraama oo aan banaanayn waxaa kaloo ka mid a qof ay ku waajibtay xuduuddii ilaahay in laga oofiyo oo masalan qof baa zinaystay maxkamaddii baa la keenay in dariiq kale lasoo marmaro laaluush lagu bixiyo si looga daayo xuduuddii ama waxa weye qof buu dilay waxaa aad iyo aad u badan maanta soomaalida qof buu qof buu dilayaa markaasaa waxa weye intaasoo dariiq lasoo maraya qaar waxay leeyihin aan la fakanno qaar waxay leeyihin aan aan diidno kulli waxay ku dagaalamayaan inay xukumkii ilaahay baabi'iyaan oo waxa weeye qisaastii ilaahay bay ka wada hor imaanaya marka xeeladaha noocaasa ma banaana marka akhilmuslim oo lmuslima xeeladdu waxa weye waxaad ku ogaanaysaa waxyaalaha xiyalkaa haddii ay yihiin wax ilaahay iyo waxa weye kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebiga wax ku sugnaaday oo sharciya haddii uu qofku rabo inuu burburiyo oo uu ka hor yimaado ma banaana arrintaasi waana xaaraam oo waxa weye ciqaab buu ku dhacayaa xaaraan buna ku dhacay waxaa kaloo marka xeeladina macnaheedu waxa weeye buu yihi eh, ibn qayim raximahullah waxa weeye xeeladu asalkeeda waxyaalaha xiyalka la yihaahdo asalkeeda waxay ku xiran tahay iyadu wax cunna ma aha wax fiicanna maaha laakin hadba waxay ku xiran tahay ficilka la samaynayo adiga ficilkaad samaynaysid ayaa la eegaya iyo camalka aad samaysay hadduu camal xaaraana yahay xiiladii aad samaysay xaaraan bay noqonaysaa haddaad camalka aad samaynaysid uu shar mubaax yahay xiiladan iyo nidaamkan aad samaysay xalaal bay noqonayaan haddii aad uu camalka aad samaynaysid uu waxa weeye sharci yahayna haddii wax wanaagsan oo sharciya ayay noqonaysa laakiin xiiladana asalkeeda waxaa la yidhahdaa buu yidhi ay ataxawulu min xaalin ilaa xaal macnaha arrin qarsoon oo waxa weeye la qarinayo oo waxa weeye xaaladii la laisku ogaamaayo xaalalka eh, arrin kale la samaynayo wey waa khidaac oo kale matalan waatuu nebigu lahaa alxarbu khidca macnaha qofku nidaam inuu qarsoon inuu sameeyo weeye oo uunan qofkii una waxa weeye mubaasharatan una dareemaynin uu xaqiisiina ku gaarayo markaa marka khidaaca ayaa lamid a isagana laba nooc buu qaybsamaa waxa weye mid xaaraama khidaacuna waxa weye waa nooc eh, khiyaanaha inaad samaysid oo qofkii una dareemaynin alxarbu khidca ayuu yihi nebigu marka jihaadka oo kale ayaa loo isticmaalaa dagaalada haddaadan nidaam samaynin oo aadan eh, habkii dagaalka iyo nidaam iyo dhabarjebin iyo xeelad aadan samaynin hada waxa weye markaa waa lag waa lagaa raynayaa oo waxa weye eh, dhibaatadii aday kugu dhacaysaa wey marka isaguna laba nooc buu qaybsamaa nooc banaan iyo noocaan banaanayn noocaa banaan waxa weye eh, alxarbu khidca oo kale waxa weye nidaam masalan nebigu wuxuu samayn jiray markuu qolo ku duulayo jihadooda ay jiraan maahay meel kale u bixi jiri si loo yaraado maya xaggaasu aaday oo waxa weeye dhinaca kale u aaday oo idinkeeda ma su-aadan hadhowbu markuu muddo socdo ayuu xagga ka soo laaban jiray sidaa daraaddeed markaa arrinta noocaasa waa banaan tahay ama waxa weeye midda xaaraanta oo khidaaca aan bannaanayn waxa weeye tii munaafiqiintu samayn jireen oo ah ilaahay suu ku yidhi yukhaadicuuna allaha waladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum macnaha waxay dhagarta iyo dhibaatada ku samaynayaan oo khiyaamayaan waxay isleeyihin ilaah iyo rasuulkiisa khiyaama been bay sheegayaan laakiin naftooday khiyaamayaan taa marka ma banaana oo waa xaaraam wey waxaa kaloo ka mida buu yidhi oo xiyalka la mid ah makarka isagana isaguna waa la mid oo waxa weeye qofku inuu xeela waa xeeladii w macnihii way isku wada imaanaysaa haddii aad waxa weeye samaysid wax waxa weeye aad ku gaaraysid xaqna waa kuu banaan tahay haddii aad samaynaysid wax aad baatil ku gaaraysid ood xaqa ilaahay ku duminaysidna ma banaana sida ilaahay uu yidhi wa id yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukrijuuka wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayru lmaakiriin macnaha quraysh baa lala hadlayaa markii ay samaynayeen ay ka tashanayeen oo khiyaanada iyo dhibaatada ku samaynayeen iyo makarka in ay waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibaateeyaan oo ama dilaan ama xiraan ama dhibaato dhan ku sameeyaan ilaahayna markaasu iyagii wuxuu ku sameeyey makar iyo waxa weeye dhibaato oo waxa weye markaa laga guulaysa kaydkuna waa la mid oo waxa weye isagana waa la mid oo waxa weeye labadaa nooc isna u kala baxaa siduu ilaahay lahaa wa umlii lahum ina kaydii matiin fabada'a biawciyatihim qabla wicaa'i akri uma istakrajaha min wicaa'i akri kadalika kidna liyuusuf marka waa nooc min alxiyara isaguna oo nadaam qarsoon oo qofkii waxa weeye uuna dareemaynin calaa kulli xaal khulaasadeedu waxa weeye noocay doontaba ha noqotee haddii uu qofku waxaan dariiqan uu marayo iyo nidaamkan uu samaynayo hadduu wax xalaala ku gaarayo dariiq xaqa ku marayana way bannaan tahay hadduu xeeladan iyo waxaan u samaynayo dariiq baatilana ma banaano wey qodobka koob iyo tobnaad baan usoo gudbaynaa odhanaya yacquub bayna alxusni w calayhi salaam yacquub calayhi salaam oo waxa weeye aad iyo aad u murugooday oo dhibaato ku dhacday oo mashaakil haddana ilaahay rajaynaya oo waxa weye rajihii ilaahay aan ka quusan qaala allahu tacala ilah wuxuu yidhi falama stay'asuu minhu khalasuu najiya markii ay ka quusteen nabiyullaahi eh, yuusuf oo ay markii hore ku yidhaahdeen ina lahu aban shaykhan kabiira fakhud axadana makaanahu markay yidhaahdeen nin aabbihiisaa nin weyne oo ballan baan soo gallay oo waxa weeye ninkaan kama tegi karne nin kale aan kuugu bedelno oo waxa weeye eh, ninkaan iska sii daa buu markaa waasuu ka diiday uu yidhi qaala macaad allah ma ilaahay baan ka magangallay buu yidhi in aan qaadanno qof aan dembi gelin oo aan dhibaato ku samayno ilaahay baan ka magangallay oo ma yeelayna taa markaasay tashadeen marka gaar bay u baxeen falama staycasuu markay ka quusteen minhu ay yuusuf markay ka quusteen oo u diiday inuu banyamin siiyo khalasuu najiya waa tashadeen marka gaar bay isugu baxeen waa faqeen qaala kabiiruhum ninkii ugu weynaa hadlay waxa uu yidhi markaa waxaana la yidhi khilaafkii sidii hore buu ugu jiraa ninkaa ugu weyne waa kee ma ruubiin ba ma shimcuun ba ma yahuuda saddexdaa qowlba waa jiraan oo saddexdaba waa laleeyahay qaala kabiirum ninka la yidhaahdo waa nooca marka waa nin waxay leeyihin culummadu waa ninkii markii horena yidhi qaala qaa'ilu minhum laa taqtuluu yuusufa wa alquuhu fi qayaabati ljub yaltaqidu bacdu sayaarati in kuntum faaxiliin waa ninkii markii horena ugu fiicnaa oo yuusuf badbaadiyey ayay leeyihiin oo yidhi ceelkaa lagu rido yaan la dilin marka ninkii baa hadlay waana wax caadiya dee dadku markay walaalo yihiin hadba ninka ugu weyn ayaa ugu ra'yi badan ugu caqli badan haddii uu nin fiican yahay oo waxa weeye mar walba talada iyo wanaagga isagaa keenoo laga qaataa wuxuu yidhi alam taclamu miyidan ogeyn anna abaakum qad akhada calaykum mawtiqa min allah war miyidan ogeyn buu yidhi ilaahay inuu idinka qaaday ballan adag oo maxay ahayd ballantii waa ti uu yidhi lata'tunanii bihi ilaa an yuxaada bikum macnaha banyamin waa idinku daraya laakiin ballan waxa weeye inaad iila imaanaysaan oo ii keenaysaan ilaa idinkoo dhan layda baabi'iyo eh, macnaha biri idinkoo iska socdo sidii yuusuf oo kale wiilkii baan la tagnay waana nala ka qaatay yeeli mayo waa inaad ii keentaan idinka oo wada haddii dhibaataydu ku dhacdo oo idinkoo dhan layda baabi'iyo oo masiibaydu ku dhacdo waa baab gaara waa sabraya marka oo waxa weeye masiibo timid marka ballantii miyaad ka baxaysaan aada soo gasheen waxaad kaloo samayseen buu yidhi oo waxa weeye waad ogtihiin maaragtay wixii aad horay ugu soo samayseen yuusuf wa min qablu maa faradtum fii yuusufa macnaha waadna ogtihiin horay dhibaatadii aad u samayseen oo yuusuf saad ugu fasheen intaad aabbihiis ka qaadeen oo waxa weeye aada godkii ku rideen ood iibiseen dhibaatadaasna ise waa is ogtihin leanna waa toban tobankoodii waa is og yihiin arrintaan horey waxay u sameeyeen wuxuu yidhi haddaba marka anigu buu yidhi falan abraxa alarda kama tegayo dhulka ay laa azaalu muqiiman haahuna aniga halkaanaan joogayaa buu leey oo ma tegayo mana aadayo aabbe xataa ya'dana lii abi ilaa arrintu intay aabe gaadho uu yidhaahdo ha iska yimaado oo aabbe ii fasaxo inaan soo noqdo aniga ma tegayo ow yaxkum allahu lii ama ilaahay uuna kala xukmiyo ay maaragtay inuu ilaahay ii soo celiyo walaalkay oo waxa weeye banyaamin sidii aan u soo celin lahaa ayaan ku dadaalaya dagaal u galaya dariiq walba u maraya maxkamad qabsadaya oo waxa weeye dacwoodaya anigu meeshaan kama tegayo halkaan joogaya anigu oo waxa weeye walaalkay saa uga tegi maye buu leey leannahu ninkaani maanta waa nin caqli leh waa nin weyn oo wax kala garanaya laakin berigii hore yuusuf markii godka lagu ridayey xoogaa rag dhallinyaraha halaa laakiin hadda ninkaani waa nin weyn oo konton jir iyo meelahaasa oo caqli leh wuxuu leeyahay war anigu walaalkay banyaamin oo waxa weeye maanta ilay ma aha awel xaasidnimadii hore iyo waxa weeye bahbahdii waa guudhay oo waa baabaaday dad waaweyn baa la noqday maanta marka sidaa daraaddeed dadka waxay baabahnimadu gashaa ciyaalku markay yareer yihiin laakiin qofku mar hadduu weynaado oo caqli yeesho waa garanayaa walaalnimada iyo wanaaggeeda iyo qofka aabbahaa dhalay inuu walaalkaa yahay waad garanaysa ma tegaya buu yidhi marka anugu oo waxa weeye dariiq kasta marayaaye ilaa ilaahay uu ii soo celiyo walaalkay oo waxa weeye ama aan ka quusto ilaa iyo inta uu nool yahay oo halkan uu joogo anna waan joogayaa oo dariiq walba oo aan mari karo sidii aan ku soo celin lahaa ayaan ka shaqaynayaa bu le wa huwa khayru alxaakimiin ay ilaahay baa macnaha wax walba cid wax xukuntana ilaahay baa maaragtay ugu khayr badan wey ilaah iyo macnaha wuxuu ka wadaa macnaha inuu ama waxa weeye laba arrimood inaan dagaal galo oo dariiqii aan aan walaalkay ku soo celin lahaa aan sameeyo oo aan fuliyo markaa oo aabbahay aan u cudur daarto qowlkiisii ahaa ilaa an yuxaada bikum dagaalkii iyo waxa weeye haddee haddii la idilo oo intaan dagaal galo anigina aan dhinto muxuu aabbahay igu eedaya waa waxba weyn oo waxa weye anigu markaa ballantii aabe baan fulinaya ama waxa weye walaalkii aan helo oo la ii soo celiyo labadaa mid ilaa aan sameeyo aniga ma noqonayo buu yihi markaasuu waxa uu ku yidhi irjicuu ilaa abiikum orda aabihiin u noqda idinku taga buu yidhi anaa meeshaan ku haraye orda idinku iska taga faquuluu waxaad ku dhahdaan yaa abaana aabow ina bnaka saraq wiilkaagii banyaamin waxbuu xaday ee macnaha sida daahirkaa ah oo dadka u muuqata oo waxa weeye arrintaa laga helay ninkii waa nin wax xaday wey laakiin annagu ti xaqiiqada ilaah baa garanaya waxau leeyahay abubakr aljazaa'iri waxa uu akriyeen qiraa'ooyinka qaar baa waxay ka mid tahay sida ibnu cabaas iyo daxaak iyo e, ina bnaka suriq ay macnaha lilmajhuul oo macnaha nusiba ila sariqa wey waxaa loo nisbeeyey inuu waxaday laakiin annagu ma ogin ilaah baa garanaya inuu waxaday laakin waxaa lagu eedeeyey inuu waxaday laakiin qira'ada mashhuurkaa waxa weye ina bnaka saraq wuu xaday laakiin qiraa'ooyinkaa kalena waa jiraan oo waa saxiix ina bnaka suriq ay macnaha binaa lilmajhuul baa laga dhigay oo waxa weye waxaa lagu bineeyey oo suriqa haddii la yidhaahdo yaa xaday lama yaqaan marka waxaa loo nisbeeyey tuugo oo waxa weye waxbaad xaday baa la yidhi marka labadaba waa jiraan oo arrin saxiixa weye wma shahidna ila bima calimna wma kuna lilgayb xaafidiin annaga waxa weeye waxaan ognahay oo aan ka markhaatinahay annaga cilmi geyb ma aanu ogeyn belaad waxaanu ogeyn keliya wixii horteeda yilay waxyaalaha qeybkaa oo cilmi keybkaana annaga war uma hayno was'al ilqaryati alatii kunaa fiiha waalciira alatii aqbalnaa fiiha weydii baa la yidhi magaaladii aanu tagnay misra dadkoo dhan baa ogaa arrin caamay ahayd ummadoo dhan baa ka markhaanti ahayd safarkii nala socday oo ciirka waxa la yidhaha safarkii dadkii safarka nala ahaa oo waxa weeye nagala soo tegay meesha oo halkan yimid oo waxa weeye reer eh, dadka dhulkaan deganaana weydii oo aan wada soconay fa ina hada alkhabar macnaha khabarkaasi waxuu ahaa arrin macruufa oo dadkoo dhan ogaayeen inuu wiilkaasi tuugo lagu qabsaday waxay ahayd amrun ishtuhira bimasr magaaladii o dhan baa lagu ogaa oo waxaa ogaatay maaragtay dadkii safarka ahaa oo ummaddii o dhan baa ogeyd wa inaa la saadiqo naw run baanu sheegayna marka qowlkoodaan iyagu run bay ku sheegayeen laakiin markay yuusuf godka ku ridayeen oy lahaayeen wamaa anta bimu'minin lana walow kunaa saadiqiin ma aynan oran dadka weydii iyo ciddii meesha joogtay iyo leanna waa arrina iyagu sameeyeen oo khiyaama ay ahayd laakiin middaani maadaama iyagu aynan khiyaano ka samaynin oo ay og yihiin inay beri ka yihiin oo waxa weeye ay arrin iyagu aynan samayn ay tahay ayay waxay leeyihiin bal ummadda weydii oo waxa weye markhaanti ayaanu ku haynaa inaanu annagu arrintaa aanu samaynin ee wiilkaa lagu qabsaday waxbuu xaday fa ajaaba lahum waa jawaabay marka oo waxa weye markaa ayuu jawaabtii bilaabay nabiyullaahi yacquub calayhi salaam marka waa meesha soomaalidu ay kaga maamaado beentaada hore runtaada dambay u daran tahay waa mawduuc halkaan oo kale wey shala been baad sheegteen idinkoo is oohinaya ayaad been sheegteen yaa maanteeda rumaysanaya wey qaala wuxuu yidhi bal sawarat lakum anfusukum amran fa sabrun jamiil been baad sheegaysaan buu le naftiinna ayaa wax kale idiin qurxisay oo macnaha shala sidii aad yuusuf u khaarijiseen ayaad banyaamiinna khaarijiseen wey waxa weye waxaan aad sheegaysaan waxba kama jiraan ay laysa alamru kamaa dakartum sida aad waxaan sheegaysaan ma aha ma uu xadinin tuugna ma aha xaqan waxa weeye dabeecadna uma laha inuu waxado laakiin naftiinaa wax idii qurxisay ayay leeyihin culummadu saas ayaa laga wada qaala ibnu isxaaq wuxuu leeyahay wakayru lama kana atafridu minhum fi banyamin mutaratiban calaa sanicihim fi yuusuf qaala lahuma qaal sababtuu u yiri hadda iyagu hadda beri bay ka yihiin oo banyamin dhibaato kuma samaynin laakiin sababta uu uleeyahay idinkaa naftiini wax idiin qurxisay oo waxa weeye arrintan waxba kama jiraane idinkaa dembiilayaala oo waxa weeye banyamin waxba ma xadin idinkaa dulmiga wada sababtu waxa weeye waa kalaamkoodii hore liannahu banyaamin in la qaaso oo lala haro waxaa sabab u ahayd yuusuf oo ay markii hore dhumiyeen sidaas daraaddeed marka ficilkoodii hore ayaa sababay in dhibaatadaana maanta ay ku dhacdo banyaamin oo lala haro sidaa daraaddeed ayay marka waa waxa weeye ina min jazaa'i sayaati sayi'atu bacdaha ayay yihahdeen culummadu hadduu qofku xumaan sameeyo xumaantaasi waxaa dhici karta inay hadhow xumaan kale haddana usii jiido oo waxa weye mar haddii qofka masalan tuugo lagu barto isagoo aan waxadin haddii xataa waxalxado waxaa leeyahy warkii tuuga ahabaa magaalada joogay hala raadiyo ila tuugaa lagu bartay marka waxa weeye qofka wixii lagu barto ayaa mar walba lagu tuhmaya sidaa daraaddeed nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi yacquub markii hore wuxuu dareemay inay khiyaano sameeyeen oo yuusuf ay dhibaato ku sameeyeen markaasu wuxuu leeyahay ma aragtay markaasu waxa uu yidhi ugu jawaabay casa allahu an ya'tiyanii bihim jamiica ilaahay waxa uu mudan yahay inuu kulligood keeno yacni yuusuf wa banyamin wa rubiin oo walaalkoodaa weynaa oo meeshii ku haray saddexdoodiiba ilaahay inuu ii keeno baan ilaahay ka rajaynayaa buy marka ninkaani waa nebi weyn waxyi min allahi baa u imaanaya waxaa dhici karta inuu arrintan iyagaa la imtixaamayahay isagu inuu la socdo wuxuu leeyahy anigu casallaaha yaatiyanii bihim jamiica ilaahay waxaan ka rajo qabaa weli kama uu quusan yuusuf inuu dhintay ilaahay waxaan ka rajo qabaa buu yidhi yuusuf iyo banyaamin iyo kii kaloo weynaa kulligoodba ilaahay inuu ii keeno ayaan ilaahay ka rajaynaya oo mar walba ilaahay buu rajaynaya oo waxa weye rajadiisu ilaahay bay ku xiran tahay inahu huwa alcaliimu inahu huwa alcaliimu ilaahay baa wax walba og ay macnaha bixaali wamaa ana fiihi maaragtay xaaladayda iyo arrintayda iyo dhibaatadayda ilaahay waa ogyahay alxakiimu macnaha waxa ilaahay uu qadarayana ilaahay baa og xikmadeeda iyo waxa weeye walahu lxikmatu lbaaliqa ilaahay markuu wax xukminayo asbaab u samaynayo hadda ilaahayga subxaana qaadirkaa ayaa xakiim ah oo wax walba mawdic uu dhigi lahaa ilaah baa garanay halkaa marka markuu caddeeyey oo ilaahay tala saarsaday ayuu watawallaa canhum waa ka jeensaday marka intuu ka jeensaday oo wiilashiisii ka dhaqaaqay ayuu waxa uu yidhi wa qaala yaa asafa calaa yuusuf macnaha wuxuu xusuustay yuusuf calayhi salaam oo waxa weye u barooranaya oo waxa weye us maaragtay us baroora qofku markuu baroor diiqda oo matalan wax markii intaa aadan gacan ku haynin aad shallaayaysid o leeyahay ilaahu yaa yuusuf maaragtay waxa uu leeyahay ilaahu maaragtay yuusuf un haddaa mar arki lahaa marka sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye wuxuu sababta uu maxay tahay sababta uu yuusufna mar walba ugu barooranayo wiilashii kalena uuna waxa weye usoo qaadaynin oo banyamin hadda kama uu nixine oo waxa weye bany waa ka naxaya laakiin maadaama muxuu u yidhi yaa asafa calaa yuusuf waxay leeyihin culummadu xubbiga iyo kalgacaylka qofka qalbigiisu ma qaybsami karo haddii qofka qalbigiisa uu ka buuxsamo qof waxa weeye markaa waxa weye wuxuu noqonayaa qofkii un baa qalbigiisa mar walba ku jiraya sidii ninkii gabayay u lahaa maaragtay ay gabayay u keenayeen au maaragtay lahaa malxubu ila lilxabiibi alawali maaragtay qofku wixii uu jeclaado jacaylkii qalbigiisa markii hore buuxiyey unbaa qalbiga ka buuxa wey waxa weye mar hadduu qofku marka jacaylkii uu nabiyullahi yuusuf jeclaa oo wiilkiisii ahaa ayuu aad iyo aad maaragtay oo waxa weeye maaragtay uu eh, usoo xusuusanaya mar walba wabyadat caynaahu nafti eh, waxa waxaa caddaaday oo indhihii baa dhacay oo dan yiri suu maaragtay min alxusni maaragtay eh, maaragtay kasrat lbuka suu u ooyayey oo waxa weeye u barooranayey oo waxa weye uu nabiyullahi yuusuf uu aad iyo aada uga naxayey ayaa markaa indhihii caddaadeen oo waa indha beera dan bay yidhahdeen indhihii fa huwa kadiim ay mukadamun maaragtay isagoo qarinaya maaragtay aan cidna u eed sheeganaynin oo ilaahayga subxaana qaadirkaa keliya ku kalsoon ayaa waxa weeye yuusuf suu uga naxayey ayaa markaa indhihii e, e, caddaadeen oo indhihii dhaceen caradiisiina uu qarinayo oo waxa weye uu mar walba uu qarinayo waxa weeye uunan dadkii u eed sheeganaynin ilaahay dartii u tadarucayo ilaahay unbuu baryayaa oo gacmaha u hoorsanaya ee cid kale waxa weeye lama u hadlayo wey waatuu aayadda gadaal ku odhanaya inamaa ashkuu bati waxusni xusni ila allah markay halkaa marka arkeen wiilashiisii falamaa ra'aa banuuhu wa markay arkeen dhibaatada ku dhacday odagii iyo xusniga iyo mashaakilka ku dhacay ayay u naxeen marka odagii waa waayeel wey indhihii waa dhaceen waa iska ooyaya yuusuf buu u ooyayaa waxay marka laba toosaan usii naxayaan ficilkaan iyagaa sameeyey dhibaatadan iyaga iyagaa keenay oo dhan markaasay naxeen oo waxay idhaahdeen tallaahi tafta'u tadkuru yuusufa xataa takuna xaradan aw takuuna min alhaalikiin marka qowlkaani maaha inay ceebaynayaan waa qowl waxa weeye naxariisa oo ay leeyihin ilaahay baan ku dhaaranaye macnaha weligaa yuusuf waad soo xusuusanaysaa ilaa aad halaagsantid oo aad dhimatid oo waxa weye aad halaagsantid marka waxay leeyihiin ay macnaha kama zuulaya qalbigaaga inaad mar walba yuusuf soo xusuusanaysid xataa tas eh, maarata ilaa aad noqotid xaradan ay musharifan cala almowt xaradku waxa weye qofku markuu geerida usii hoobanayo oo sakaraatulmowtki uu hayo ama aad noqotidba min alhaalakiina marka alxardu waxaa la yidhahdaa ay shiddat lmarad macnaha ilaa intaad xanuunsatid oo xanuun kaa tambato oo geeridii ku timaado ama sidoo kalena waa loo isticmaalaa xaradka alfasaadu fi ljismi waalcaqli qofku inuu jirkiisii baaboo waayeel noqdo ama caqligiisi isku dardarmo marka waxay leeyihiin waxa eh, yuusuf alayh alayhi eh, salam ba waxay ka wadaan ilaawi maysid ilaa caqligaagu isku darmo oo aad kharaf noqotid ama waxa weye aad dhimatidba oo geeridii ku timaado oo waxa weye intaad caqliga de qofku markuu gaboobo oo caqligiisa isku darmo waxba ma kala garanayo wixii waa ilaa weye marka ilaah heerkaa aad gaartid oo waxa weye aad gabowdid maaragtay ma noqon kama zuulaysid inaad yuusuf soo xusuusanaysid fa ajaaba lahum waa u jawaabay marka oo waxa uu ku yidhi qaala inamaa ashku batii wa xusnii ila allah maxaad iga rabtaan buu yidhi wiilashii siduu ku leeyahay lastu ashku ilaykum walaa liaxadi min annaasi ma anaa fii macnuhu waxa weeye aniga idinkana idii dacwoon mayo qof bilo aamiyana u dacwoon mayo dhibaatadayda iyo waxay ahaya ilaahay baan u bandhigay maxaad iga rabtaan marka anigu ilaahayga subxaana qaadirka ah ayaa wax ii qaban kara dhibtaan iyo mashaakilkaan haystana ilaah baa iga saari kara sidaa daraaddeed marka anigu ilaahay baan u dacwoonaya oo u bandhigaya oo waxa weye arrintayda aan u tabarucaya maxaad iga rabtaa inamaa ashku ila allahi caza wajal wa aclamu waxaanan ogahay oo ilaahay xaggi ka ogaayay min allahi maa laa taclamuun wixiidan garanaynin oydan ogeyn ee macnuhu muxuu yahay waxaan ogahay ilaahay inuu dhibaatadan iga saarayo leanna waa waa nebi wey ilaahay baa u waxyoonaya oo waxaa laga yaaba arrintoo dhan inu inuu la socdo wuxuu leeyahay marka ilaahay baa aniga mashaakilkaan iga saaraya oo waxaan ogahay ru'yadii yuusuf marka ibnu katiir wuxuu leeyahay waxa weeye macnaheedu waxaan ogahay ana allaha sayajcalu lii mima ana fiihi farajan wa makhrajan wa aclamu ru'ya yuusuf ana ru'ya yuusuf laabudda an taqa wa laabudda an asjuda lahu wa ana wa antum xasbu ma ara wuxuu leeyahay ibnu katiir raximah llah wa aclamu min allahi maa laa taclamu macnaheedu waxa weeye ay waxaan ogahay ilaahay dhibaatadan inuu iga saarayo oo mashaakilkan ihaysta waan ka baxaya leanna waxaan ogahay buu yidhi ru'yadii aan yuusuf u fasiray ayuu ka wadaa inay dhacayso oo saxiix tahay leannahu yuusuf wuxuu ku riyooday inuu nebi noqonayo anna waxaan ugu fasiray inay maaragtay uu nebi noqon doono anna aan u sujuudi doono idinka iyo anigaba aan u sujuudi doono sidaa daraaddeed wuxuu aaminsan yahay yuusuf inuu nool yahay oo waxa weeye ay arrintaasi imaan doonto marka sidaa daraaddeed buu leeyahay wa aclamu min allahi maa laa taclamuun wixiidan ogeyn ayaan anigu ilaahay ka ogaa xaggiisa ee waxa warda iga taga wey markaasuu ku booriye waxa uu yidhi oo waxa weeye isa uu ku booriyey inay yuusuf raadiyaan bal u fiirso inuu nabiyullaahi yacquub calayhi salaam og yahay yuusuf inuu nool yahay ma uu oranin orda raadiya banyaamin iyo wiilkii kale waxa uu ku yidhi ya baniya ya baniya dahabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min rawx illah inahu laa yay'asu min rawxi illahi ila alqowm alkaafiruun walufir ay macnaha quusanina buu yidhi orda taga dhibaatada maanta timid ha ku quusanina ee intaad noqotaan oo meeshii ku noqotaan orda raadiya yuusuf iyo walaalkii sababtu maxay tahay yuusuf iyo walaalkii orda raadiya buu yidhi ma u odhanin war orda banyamin iyo walaalkii raadiye taxasasuubuna isticmaalay taxasuskuna waxa weeye waa inaad baarbaartid arrintii ay macnaha akhbaartii yuusuf raadiya oo magaaladii inta tagtaan raadiya marka ataxasusu waltajasusu baa iska soo horjeeda taxasuska waxaa la yidhaahdaa markaad akhbaarta raaraadinaysid laakiin aad khayr ay tahay wax kaa dhumay aad waraysanaysid tartiib warkii aad raadinaysid adiga oo qarsoodi ku raadinaya tajasuskuna waxa weeye waa markaad akhbaarta raadinaysid si aad u jaajuusid qofkaan marka tajasusku waa xaaraam taxasusku laakin waa banaanya taxasusku marka waxa weeye akhbaartii inaad raaraadisid ku anfici lahayd oo waxa weeye adiga oo markaa khayr iyo wanaag raadinaya inaad akhbaartii raaraadisid wey marka wuxuu leeyahy orda akhbaartii yuusuf raadiya oo magaaladii ku noqda oo waxa weye misr iyo halkaa ka baara akhbaartii yuusuf oo waxa weye akhbaartiisii ha ka quusanina leanno sababtu maxay tahay wuxuu leeyahay walaa tayaasu min rawxi illah ay min faraj illaah naxariista ilaahay iyo waxa weye inuu dhibaatada naga saaro ha ka quusanina liannahu waxa weye waxaa quusta oo waxa weye qunuudku ku dhaco waa gaalada weyn qofka muslimkaa ah marna ma quusanayo mar walba qofka muslimkaa ah wuxuu aaminsan yahay ilahay dhibaatada inuu ka saarayo oo waxa weye ilahay buu tadarucaya ilahay buu baryaya marka aquusanina buu leey qaala sheekh naasir sacdi waxau leyahy raximahullah fa ina arajaaa yuujibu lilcabdi assacyi walijtihaad fi ma rajaa qofku hadduu rajo qabo oo uu aaminsan yahay waxaan wanaag inuu ilaahay ugu bedelayo oo uu ka rajo qabo wanaaggii ilaahay iyo naxariistii ilaahay qofka waxay ku bixinaysaa inuu markaa dadaalo oo ijtihaad sameeyo oo wixii uu ku aad iyo aad ugu dadaalo qofka sidaasoo kale wey haddaad ka rajo qabtid naxariista ilaahay iyo waxa weye ilahay inuu janno ku geeyo waxay kugu bixinaysaa inaad camal wanaagsan samaysid laakiin haddaad quusatid oo tiraad aniga mar walba naar baan gelaya oo ilaahay waxa weeye ii naxariisan mayo qunuud baa kugu dhacaya markaasaad meel iska fadhiisanaysaa sida gaaladoo kale wuxuu yidhi marka shiiku naasir sacdi wal iyaasu yuujibu wuxuu qofku markuu quustana wuxuu qofka ku bixinayaa inuu dib u dhaco oo una dadaalin ijtihaad samaynin uu meel iska fadhiisto atafaaqul macnaha inuu qofkii culays intuu fuulo uu yidhaahdo kol aniga waxaan ma qaban karee iga daayo dalabulcilmigaa ka mid a waxaad arkaysaa qof baa dalabulcilmigii niyad u haya iyo ijtihaad iyo dadaal markaasu hadha wuxuu gaarayaa heerkii uu rabay iyo wanaaggii ayaa ilahayna waa u fududaynaya amaa midka uu culaysku fuulo oo ka caajisa waxaa arkaysaa isagoon meeshiisii dhaafin oo waxa weye dib u noqday ayaad arkaysaa isla markiiba haddaba qofka muslimkaa ah waxa wanaagsan rajaha inuu ku dadaalo oo mar walba uuna quusan oo waxa weye naxariista ilaahay uuna ka quusan ayaa loo baahan yahay leanno gaalada ayaa quusasa sidoo kale wuxuu inoo kala saarayaa abubakr aljazaa'iri xafidahu wuxuu kala saarayaa taxasuska wuxuu leeyahay fataxasasuu min yuusufa wa akhiih lafdigaa marka waxaa loo isticmaalaa bu yidhi oo kutusayaa inuu yaqiinsan yahay nabiyullaahi yacquub inuu yuusuf nool yahay imaa biwaxyin min allah ow ilhaamin ow hidaayata caqlin saddexdaa nooc ayay ku noqon kartaa in ilaahay uu waxyooday oo loo sheegay inuu yuusuf nool yahay oo halkaana joogo ama meeluu joogaba aan loo sheegina laakiin loo sheegay inuu nool yahay dhibtana aad ka bixi doontid ama ilaahay ku ilhaamiyey ama caqligiisa iyo iyo waxa weeye fikirkiisa inuu tusay inuu yuusuf nool yahay wa ilaa kayfa yadlubu minhum ataxasus calaa yuusuf seebuu uga dalbayaa inay yuusuf raadiyaan leanno taxasuska waxaa la yidhahdaa buu leeyahay sheiku shiddatu tadallub in wixii aad loo raadiyo oo la fiiriyo oo aad loo baaro wa huwa acamu min atajasus tajasuskuna waa waa ka weyn leannu tajasusku waa inaad qofkii akhbaartiisi inta dhegaysatay aad jaajooftid oo sheegti warkiisii faafisid laakiin taxasusku waa inaad wanaaggii raadisid oo waxa weeye aad qofkii wanaaggiisii aad raadisid wey haddaba markaa halkaa markuu ku booriyey marka oo uu yidhi orda noqda oo meeshii ku noqda oo raadiya yuusuf iyo akhbaartiisii ayaynu marka waxaynu u imaanaynaa iyagoo mar labaad isa soo noqday waxa weeye u imaanaya yuusuf calayhi salaam ayaynu imaanaynaa marka waa qodobka labiyo tobnaad wey yuusuf calayhi salaam wuxuu leeyahay yuusuf calayhi salaam yatacarafu ilaa akhwati yuusuf oo walaalihii ay isbaranayaan oo intay u yimaadeen u caddaynaya marka oo waxa weye arrintii ay soo gebagabo noqonayso ayaynu qodobkan ku soo qaadeen qaal allahu tacala ilahi wuxuu yidhi falamaa dakaluu calayhi ay calaa yuusuf markay yuusuf usoo galeen oo u yimaadeen iyagiyo dhibaataysan ayay waxay idhahdeen qaaluu yaa ayuha alcaziizu macnaha ninkaan madaxda aho magaciisi ugu yeeri mayaan leanna waa boqor waa madax wey yaa ayuha alcaziizu ninkaan sharafta lahow masanaa waxaana taabtay wa ahlana duru annaga iyo ahalkayagiiba dhibaataa nagu dhacay aabbahayo dadkayagii ahalkii kulli dhibaataa nagu dhacday wa ji'naa bibidaacati musjaatin fa awfi lana alkayd waxaanu kuula nimid bay dhaheen bibidaacatin musjaatin ay macnaha badeeco waxa weeye liidata oo waxa weye aada u liidata aqwaasha culummada ayaynu ku fasiraynaa markaynu gaarno fa awfi lana alkayla watasadaq calayna raashina na sii oo noo beeg waxaa nagu sadaqayso oo dad dhibaataysan baa nahay oo masaakiine oo reer baadiyaha oo dhibaataysane waxna nagu sadaqayso ina allaha yejzi almutasadiqiin ilaahay baa ka abaalmariya oo waxa weeye wanaag siiya dadka waxa weeye wax sadaqaystee halkaa marka markuu gaaray ayuu markaa waxa weye kabacdi uu isbari doonaa qaala ibnu kasiir waxau leeyahy raximahullah wuxuu ilaahay aayadahan inoogu sheegayaa inay soo noqdeen markuu aabbahood yidhi orda noqda ayay soo noqdeen yuusuf bay u yimaadeen oo masar bay soo galeen markay masar soo galeen ayay waxay u caddeeyeen oo ay yidhaahdeen maaragtay nafsii oo waxa weye wax agtaada yaalla sidii awalba aad noo siin jirtay oo aad maaragtay eh, noogu sadaqaysan jirtay oo keylka noogu buuxin jirtay haddana waxa weeye nafsii wa tasaddaqa calaynaana waxa uu leeyahay ibnu kahiir macnaheedu waxa weeye ay nagu sadaqayso banyaamiinna oo waxa weye banyaamiinna iska kaayo sii waad naga gar leedahay waad qaadatay waxbuu xaday laakiin waxa weeye nagu sadaqayso amaa qowluhu buu leeyahay wji maaragtay waahluna duru waxa uu leeyahay qowluhu tacaala ibn kaثiir uu ku fasirayaa falama dakluu calayhi qaaluu ya ayuha alcaziizu masana waahluna duru macnaheed waxa weeye ay macnaha abaartii iyo dhibaatadii baana xumaysay oo mashaakil oo dhan baa nagu dhacay karat اlciyaal reer baadiye mashaakil oo dhan baana haysta wey haddaba aayaddaa daliil waxay u tahay buu yidhi abubakr aljazaa'iri inuu qofku dhibaatadiisa uu u sheegan karo qofkii wax ka qaban kara masalan dhibaataa maanta ku haysa qofkii aad isleedahay leedahay waxbuu ka qaban karaa dhibaatadaada waad u sheegi kartaa ashakwaana maaha oo waxa weye markaa tii aan banaanayn ma soo gelayso wuxuu yidhi marka ibnu kahiir qowluhu waji'naa bibidaacati misjaatin ay daciifatin laa tuqbal miluha bibidaaca macnaha waxyaalo waxaana kula nimid liidata lacag liidata waxay ahayd bay dhaheen culummadu daraahima radia daraahimta berigii hore dahab iyo waxbay ku qiimaysnayd iyo fida iyo marka mid liidata oo xun oo eber oo aan cidina qaadanaynin ayay wateen ama qaar waxay leeyihin waxyaalo kaley wateen miro iyo wax la mida ayay wateen ibnu cabbaas wuxuu leeyahay ay macnaha waxay wateen eh, xarga iyo wax la mid mido waxa weye ebera ayay wateen oo gaajo dad abaaraysan oo dhibaataysan oo reer baadiya reer baadiya maxay keenaan harga iyo waxa weye eh, waxaan naf lahayn bay wataan lacag ma haystaan xuma haystaan waa dad dhibaataysan wey ibnu katiir marka wuxuu leeyahay tafsiirkiisa wa ji'naa bibidaacati musjaatin macnaha waxa weeye samankii lacagtii aan raashinka ku gadan lahayn laakiin waa lacag yar oo aan waxba noo geynaynin oo liidato wey sida ibnu cabaas iyo mujaahid iyo xasan basri iyo kasoo guurinay eh, macnaha arrabi liidata ayaanu wadanaa oo waxa weye aad iyo aad u liidata ayaanu wadanaa ayay leeyihiin ee eh, waxa weeye wax nagu sadaqayso wa aslu lirjaac asalkeedu waxa weeye eh, musjaatin asalkeedu waxa weeye addafcu waxaa loo isticmaalaa bay asalkeeda masalan eh, neefka lo'daa markuu kici waayo o kale oo waxa weeye gadaal inta la qabto la istaajiyo o kale gadaal laga riixo oo waxa weye waxyaalaha daciifka ayaa loo isticmaalaa sidii eh, maaragtay eh, xaakim uday u lahaa labayka calaa milxaana daciifa mudaaficin wa armalatan tuzji maca leyli maaragtay maca leyli armala ay macnaha tuzji gadaal laga riixay macnaha qofku markuu dhaqaaqi kari waayo daciif uu noqdo oo la caawinayo ayaa musijaadka loo isticmaalaa baa la yidhi oo la yidhaahdo maaragtay in la caawinayo gadaal laga riya marka macnaha waxay ka wadaan lacag waxaan wadana aan waxba goynaynin oo ebera in naloo da naloo dulqaato oo waxa weeye aad asxaab noo samaysidoo aad waxa weye iska kaayaysiisid mooye waxba tari mayso wey ama qowluhum fa awfi lana alkeyla watasadaq calayna macnaheedu waxa weeye buu yidhi ibnu kathiir ay macnaha waxa weeye nagu sadaqayso biraddi akhiina banyamin nagu soo noo soo celi walaalkaya adaa xaq u yeeshay oo waxa waad naga gerjoogtaa oo waxa weye addoon baad ka dhigatay laakiin nagu sadaqayso oo waxa weye intaad xoraysid iska kaaya si sidoo kale aya marka culamo badanna saasoo kale ayay leeyihiin qaarna waxay leeyihin maye wax nagu sadaqayso weye lacag iyo waxna sii sidaa daraaddeed markaa ayay marka saa u baryeen oo waxa weye halkaa markay gaartay ayuu markaa wuxuu arkay wuxuu leeyahy ibnu kathiir falamaa ra'aa maa hum fiihi min alxaq dhibaatada ku dhacday iyo mashaakilka iyo baryadooda iyo waxa waxa weeye dhibaatada ka muuqata markuu arkay ayuu naxay marka oo qalbi jilcay oo waxa weeye uu la hadlay isagoo odhanaya waxaa gaartay walaalnimadii qaraabanimadii aabbihii dhibaatada mashaakilka ciddii o dhan buu ka naxay markaasu waxa uu yidhi qaala hal calimtum ma facaltum biyuusufa wa akhiihi id antum jaahiluun ma ogtihiin buu yidhi wixii aad samayseen idinka wala yuusuf iyo walaalkii wixii aad ku samayseen markaad jaahiliinta ahaydeen oo idan waxba kala garanaynin ood ibarka ahaydeen oo juhalada ahaydeen maxaad ku samayseen yuusuf dhibaatadii iyo mashaakilkii ma ogtihiin ayuu yidhi markaa intuu u naxariistay wuxuu rabaa inuu isbara marka oo waxa weye u caddeeyo oo waxa weye halkaa u isbara buu rabaa marka halkaas sidaa daraaddeed wuxuu caddeeyey id antum jaahiluun liannahu arrintaan oo dhan jahli baa ka dambeeyey marka culummadu waxay leeyihiin dembi kasta oo la sameeyo oo ilaahay lagu caasiyo asalkiisu waa jahli wey liannahu jahligu aad iyo aad buu u xunye marka waxa weeye dhibaatoo dhan waxaa keena iyo mashaakil oo dhan waa jahliga wey qofku mar hadduu jaahil yahay mashaakil oo dhan buu isaga dhacaya ilahay waa tula aayad qur'aana uma ina rabbaka liladiina camiluu suu'a bijahaalatin marka camal kasta oo la sameeyo waa jaahil wey wuxuu yihi marka ibnu katiir raximahullah sida daahirkaa waxa weye aayadahan ka muuqata ana yuusuf calayhi salaam markii uu walaalihii isbarayey biidni min allah ayay ahay waxyi min allah markay halkaa arrintii gaartay ayaa la yidhi u caddeen marka inaad yuusuf tahay oo waxa weye markii horena wuxuu isaga qariyey waxyi min allahi bay ahayd leanno yuusuf waa nebi ilaahay waa loo waxyoonayaa tilaabadii uu qaadaba waa waxyi bay ku socotaa marka waxa halka arrintu waxa weye ijtihaadkiisa ma aheen waa waxyi min allah oo waxa weye ilaahiyga subxaana qaadirkaa ayaa mar walba u waxyoonaya wey marka markii arrintii ay adkaatay ayaa ilaahay sarajkiisii yimid sida ilaahay aayadda qur-aanka ulahaa fa ina maca alcusri yusraa ina maca alcusri yusra macnaha dhibaata markay dhacdo iyo mashaakil iyo dhibaato o dhan ilaahay aakhirka waxaa ka wuxuu ka dambaysiiyaa yusri iyo wanaag iyo fuday qaaluu watacajabuu kula alcajab waa la yaabeen marka way garteen marka ninkaani inuu yuusuf yahay leannahu arrintii ka dhacday halkaa iyo mashaakilkii halkaa ka dhacay ninkaan maxaa ogeysiiye boqorka oo masr jooga hadduuna yuusuf ahay waa yaabeen oo waxay yidhaahdeen qaaluu a innaka la anta yuusuf ma adiga ayaa yuusufa bay dhaheen qaala ana yuusufu aniga weeye buu yidhi yuusuf ay macnaha ninkeeda la hadlaya oo aad intaa kusoo noqnoqonayseen oo aad u jeedaan waa yuusuf wey arrintii dhibaatadii looweedna aad ku samayseen anigii wey wa haadaa akhii banyaaminna waa ka waa walaalkay wey arrintii buu u caddeeyey marka qad mana allaahu calayna macnaha aniga iyo walaalkaya dhibaatadii haada akhi waa ta'kiid wey lima qaal arrintii hore usii adkaynaya oo macnaha wuxuu usii adkaynayaa inaan yuusuf ahay anna yuusuf baan ahay buu leeyahay kan aad maanta u jeedaan oo aad iga baryaysaanna waa walaalkay banyaamin wey oo waxa weeye waa ninkii igu hooyada ahaa oo aad dhibaatadii loogeyd iyo xaasidnimadii iyo mashaakilkii oo dhan aan ugu samayseen maanta waa kan annagii ayaa ilaahay heerkaa iyo sharaftaana gaarsiiyey oo waxa weye aada hoostayda joogtaan qad mana allahu calayna ay biixsaanihi ilaahay wanaaggiisa iyo ixsaankiisa annagana markaan sabirnay ayaa dhibaatadiinnii iyo mashaakilkiinnii markaa naga xoog badnaydeen naga awood badnaydeen oo aada noo dulqaadan weyde oo waxa weye aad noo naxariisan weydeen ilahay baa noo naxariistay heerkaana na gaarsiiyey inahu man yattaqi wa yasbir fa ina allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin ayuu ku gebagabeeyey qofkii sabra oo ilaahay ka baqa oo isku dara iimaan saxiixa iyo camal saalixa iyo sabir iyo taqwa ilaahayga subxaana qaadirkaa ma dayaco ajarkiisa iyo wanaaggiisa oo ilaahay baa badbaadiyoy halkaa marka markay gaartay arrintii haddee nimankii waabaa ku beriyey maalin cusub bay ku noqotay qof waamayn joogo waagii u beryo kaleu ku noqday wixii aad ka fekerayeen oo dhan yuusuf oo ay islahaayeen mar horuu addoon inta noqday kaas waa u dhammaatay marnaba kuma ay fekerin inuu maanta yuusuf halkaa kaga soo baxayo weligood kuma ay fekerin suurtagalna ma aha inuu waxa weeye halkaas ay heerkaa ku fekeraan wax caqligala maaha yuusufkii ay islahaayeen waad desheen oo waxa weye eh, waxaad geyseen maaragtay addoon baad ka dhigteen oo waa la kaxaystay oo waxa weeye addoommadaasuu ka mid noqday marna heerkaa ma aynan u malaynin qodobka saddex tona hadda waan soo gudbaynaa marka odhanaya ictiraafu ikhwati yuusuf bidanbihim wa cafwihi lahum wa mucjizatun daalatun calaa nubuwatihi ay yuusuf qodobkaani saddex arrimood buu inoo kala caddaynaya horta yuusuf walaalihii oo dembigoodii qiranaya oo caddaynaya inay arrintaa jahli iyo dhibaato u geysay oo waxa weeye walaalkood ka dalbayo inuu waxa weeye e, e, u qiranaya walaalkood yuusuf dembigii ay sameeyeen iyo yuusuf oo iska cafiyaya oo odhanaya maanta waxba la idiima haysto iyo mucjiso kutusaysa oo cajiib ah oo meesha ka dhacday oo kutusaysa yuusuf inuu nebi yahay oo mucjiso ah oo aada iyo aada u cajiiba qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi qaaluu lahu iqraaran bima faraduu wa ictidaaran lahu iyaga oo qiranaya oo u cudurdaaranaya khaladkii ay ku sameeyeen iyo mashaakilkii iyo dhibaatadii ayay waxay idhaahdeen qaaluu tallaahi laqad aataraka allahu calayna ilaahay baan ku dhaarannay ilaahay waa naga kaa fadila oo waa naga kaa wanaajiyey oo wanaag buu ku siiyey wa in kunnaa la khaadi'iin laakiin dhibtaasoo dhan waxaa noo keenay dad khaldan baanu ahay khalad baan ku dhacanay ee waa cuudaaranaynaa waa qirnay wey ee macnaha fiima asnadnaa ilayk wa haa naxnu bayna yadayk macnaha waxa weye iqraar weeye qofku markuu khaladkiisi intuu qirto qofkii shala dulmiga aad ku samaysay intaad hortiisi istaagtid aad tiraa warniyow khalad baan kaa galay dembi baan kaa galay waa ikan haddana adigii sida aad rabtid samee arrintii gacantaaday maanta ku jirta waa sidii quraysh nebigu ku sameeyey oo kale markuu maka qabsaday oo la soo wada istaajiyey raggii shalay magaalada ka saarayey oo lahaa waa oo dhibaataynayey oo dhibi jiray ayuu yidhi maanta maxaad umalaynaysaa inaa idinku samaynayo markaasay yidhaahdeen walaalkaya oo wanaagsan oo walaalkaya oo wanaagsan dhalay baa tahay khayr baan kaa rajaynen markaasuu orda iska tagay maanta cidna waxbadii ma haysatee yuusufna waa sidii oo kale marka halkaas sabirkii iyo wanaaggii yuusuf iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam way iska waafaqeen oo labadoodiiba walaalahood dhibtay ku sameeyeen waa iska cafiyeen fa ajaabahum waa u jawaabo wuxuu yidhi laa tasriiba calaykum alyowm ay lastu ucaaqibakum wey dhibaato idinku samayn mayo ciqaabna laydinku samayn mayo wax alla waxaad horay usoo samayseenna maanta yakfir allahu lakum macnaha maanta horta layda ciqaabi mayo laa tasriiba calaykum alyowm maanta ciqaab la melihdin weyn cid ida ciqaabaysa ma jirto wixii horay aad u samayseenna yakfir llahu lakum ilahay baa idii dambi dhaafayo marka ma aha macnaheedu sida abubakr ajazaa'iri wuxuu leeyahay xafidahu llah laa tasriiba calaykum alyowm ma aha inaad ku fasirtid akhilmuslim buu leeyahay alyowma yakfir llahu lakum ma macnaha maantaa laydii dambi dhaafayaa ma ee marka kalaamka waxaa loo kala goynayaa siduu isugu xiran yahay laa tasriiba calaykum alyowm maanta ida ciqaabi mayo weye anigu oo ciqaab anigu wax aan idinku samaynayo ma jirto anoo awoodo inaan idin ciqaabo oo maanta suldaanu misr ah oo hadda haddaan dhaho hala xirxira ama hala dilo layda wada dilayo haddaba ciqaab laydinku samayn maya maanta oo anigu waa idi waa ida cafiye wax alla waxaad dhib ii geysateen waad cafi baatiin maanta haddana markaasuu u ziyaadiyey uu kasii farxiyo waxa uu yidhi yakfiru llahu lakum ilahayna waa idii dambi dhaafaya waa waxyi min allah wey ilahayna waa idii dambi dhaafaya buy wa huwa arxamu araaximiin waana ilaahay waa naxariis badan yahay oo waa u naxariistaa maaragtay liman taaba wa anaaba ila allah sidaas daraaddeed marka attasriibu waa attawbiik wey waa iyo lowm iyo canaanta iyo waxa weye dhibaatada iyo weye waatuu nebigu xadiis ku lahaa idaa zanat amatu axadikum falyajid falyajidha ha jeedlo oo waxa weeye xadkii ha ka oofiyo walaa yusarib calayha ay macnaha laa tasriib caleyha yuunan ceebaynin oo canaananin oo waxa weeye uuna oranin khalad baad gashay oo mar walba lagu canaanan soomaalidan aad ba u qof baa maalin khalad gelaya weligii waxaa lagu haynaya hebel maalin buu waxaday hebel maalin buu dhibaato sameeyey hebel maalin buu khalad ku dhacay looma baana qofku hadduu khalad galo oo ka soo noqdo laguma ceebaynayo lagumana daba joogayo maalin walbana ereygii lagu sii wadi maye faraha laga qaadaya oo waa laga daynaya wey wuxuu leeyahay marka aniga maanta wax aan idinku samaynayo oo dhibaata ah, ma jiraan ilaahayna waa idii dembi dhaafaya oo dembi dhaaf baa ilaahay maaragtay idin siinaya ee waxa weeye noocaas ayuu maaragtay leeyahy wa qaala shaaciru nin gabayene wuxuu lahaa facafawtu canhum gayra musaribin ay tasriibkii wey wa taragtuhum liciqaaba yowma sarmidi macnaha ciqaabtooda iyo waxa weye maalin dambe aakhira iyo laakiin maanta laa tasriib tasriibku marka waxa weeye waa qofkii inaad canaanatid maxaad saa u samaysay maxaa waxa u yeeshay qofkii waaba kana waa qirtay khaladkiisiina waa qirtay marka maxaad kaga sii adkaynaysaa ood ka sii canaananaysaa waaba qirtay khaladkiisii wax aad hadda usii daba joogtid waaba gardara wey wa qawluhu qowluhu alaykum yakfir llahu calaykum yowma yakfir llahu lakum laa yasix macnaha wuxuu leeyahy abubakr jazaa'iri ma ansaxayso oo saxiix ma aha inaad tiraahid laa tafriiba calaykum alyowma yakfir llahu lakum ay macnaha maanta ilahay idii dembi dhaafaya leannahu ilaahay isagaa og markuu u dembi dhaafayo laakiin wuxuu u sheegay in ilaahay horta u dembi dhaafayo aniguna maanta waa idi cafiyey oo waxa weeye maanta wax ciqaaba iyo dhibaato idinku dhacaysa midna ma jirto wey halkaa marka labadaa qodob waxaynu ka garanay iyagii waa cududaarteen markay cududaarteen oo cududaarkooday qireenna isagiina waa cafiyey oo xaqiisii waa ka tanaasulay ilaahayna wuxuu u waxyooday oo ilaahay uu u caddeeyey inuu u dembi dhaafayo oo waxyiga ilaahayna uu u sheego waa ugu bishaareeyey leanna waa nebi wey kabacdi markaa mucjisadii baynu u imaanayna waataynu nihi qodobkaani saddex arrimood weeye walaalihiisoo cududaaranaya isagii u dembi dhaafay oo cafiyey iyo mucjiso mucjisadii marka maxay ahayd uma amarahum bian yadhabuu biqamiisi wa qaala wuxuu ku yidhi idhabuu biqamiisi haada faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiira waatuni biahlikum ajmaciin nabiyullaahi yacquub waataynu soo marnay wabyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadin indhihii baa caddaaday oo waa indhabeeray dam bay idhahdeen indhihii waa kan marka wuxuu leeyahay idhabuu biqamiisi tamiiskaygan qaato caddaatay nimankaani inay walaalahoo tahay oo waxa weye walaalaha la noqday sheekadii waa la is cafiyey waa la isku baroor diiqay oo waxa weye halkaa farxad iyo wanaag baa yimid oo waxa weeye nin walba ninkii kale uu ku dhegay walaalaha la noqday khaladkiina meeshii waa ka baxay markaasu waxa uu yidhi idhabuu biqamiisi haada qaata qamiiskaygaan la carara odagii ula taga fa alquuhu calaa wejhi abi indhaha kaga dhufto oo waxa weye indhaha kaga rida ku dultuura isagoo waxba kala ogeyn dusha kaga rida ya'ti basiira waxa uu soo noqonayaa indhihii baa usoo noqonaya oo indhihii baa fay oranaya waa mucjizatu min allah wey ilahay xaggi eh, mucjizo ka timid wey qof indha beelay oo khamiis dusha laga saaray oo indhihii usoo noqdeen waa mucjize wey waatunii biahlikum ajmaciin qaala ibnu kaiir wuxuu leeyahy llah laa shaka buu leeyahy ana hada alcilmu xasala liyuusuf biwaxyi min allah leanno yuusuf ma ogaan karo cilmi keyb weeye waxaan khamiis qof dusha laga saaray baa indhihii usoo noqonaya waa cilmi keyb weye marka waxyi min allah wey wuxuu leeyahay ibnu kathiir ma wuxuu amray inay qamiiskoodii qaataan wa huwa aladii yali jasadahu qamiiska asalkiisa waxaa la yidhahdaa shayga la gashado ama ha noqdo mid ka hoose ama kan sare kolley waa qamiisku waa marada la gashado oo waxa weye qofku uu kor ka gashado ayaa la yidhaha qamiiska qamiiskii buu qaatay ay uu yidhi qaada aabbahay indhaha ka saara oo wejiga kaga dhufta oo waxa weye wejigiisa dusha ka saara indhihii baa usoo noqonaya wa haada min khawaariq alcaada wa dalaa'il alnubuwaat wa akbaru lmucjisa waa mucjiso adag wey oo waxa weye qofku bilow aamiya wax uu rumaysan karo qofkaan iimaan ilaahay siinin ma aaminayo qof baa inta qamiis dusha laga saaray buu indhihii usoo noqdeen oo indhihii u baxeen waa mucjiso ilaahay wey waa sidii nabiyullahi ciisa oo kale qofka indhahala intuu gacanta saa u saaro indhuhu usoo noqon jireen marka mucjizada ilaahay wax walba waa awoodaa ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilahay waa awoodaa wey uma amarahum wuxuu amray inay ehelkiis ehelkoodii iyo xaasaskoodii ilmahoodii cid oo dhan inay soo raraan reer aalo yacquub oo dhan inay soo raraan lannahu ru'yadii nabiyullaahi yuusuf nabiyullahi yuusuf markuu u fasirayay yacquub ayaa waxaa ku jirtay wa yutimu nicmatahu calayka wa calaa aali yacquub halkaa weeye marka aalu yacquub oo dhan oo maanta nicmadii iyo wanaaggii iyo barwaaqadii wada gaarayso ayaa halkaan marka maanta imaanaysa kulli keena buu yidhi oo baadiyaha iyo qaxarka iyo dhibaatada ka soo rara oo halkaan keena oo ii keena halkaan oo waxa weeye dee ninka reero madax nin madaxa oo magaaladii o dhan haysta ciddii o dhan marka waxay noqonaysaa dad aad u sharaf badan oo waxa weeye masar oo dhan aad iyo aad looga sharfo ayay noqonayaan reer aalo yacquub oo dhan haddaba marka halkaasay marka walaalihii waxay bilaabeen inay marka qamiiskii qaataan oo waxa weeye odagii ay aadaan marka waa qodobka afariyo tobnaad baynu u imaanaynaa oranaya yacquub yatalaqa albishaarata biwaladihi yuusuf calayhi salaam yacquub oo marka bishaaradii la kulmayo oo bishaaraysanaya oo bishaaradii loo keenay ayaynu halkaana markaa oo mucjiso kale haddana ku jirto waa mucjiso labaad wey qaala allahu tacala ilahi wuxuu yidhi walamaa fasalat ilciiru qaala abuuhum ey yacquub walamaa fasalat ay macnaha markay kharajat magaaladii markii safarkii uu baxay oo walaalihii ay dilaameen oo ka baxeen magaaladii oo waxa weye ay magaaladii ka go'een qofku fasala waxa la yidhaha markaad magaalada inte ka baxdid aad magaaladii koonaha uga baxday oo aad safar geshid oo aad dhaqaajisid qaala abuuhum ee yacquub ayaa meeshii uu joogay dadkii uu la joogay yaa marka markaa yacquub la jooga tobankii ninba halkaanay marayaan banyaamiinna waa kanoo wuxuu joogaa iyo yuusuf labadiiba halkaana jooga labiyo tobankii wiilba xagga marka yaa jooga xaasaskii iyo carruurtii ay dhaleen iyo islaamihii iyo waa xagga ku haray qaala abuuhum ay macnaha dadkii uu la joogaybu wuxuu ku yidhi inii laajidu riixa yuusufa waxaan helayaa oo iisoo carfaysa carabtii nabiyullahi eh, yuusuf ayaa iisoo carfaysa oo waxa weye halka aan ka helayaa maanta marka kamiiskiibaa isla markiiba mar alla markii magaaladii laga saaray ayaa carabtii yuusuf iyo waxa weeye eh, raaixadiisii ayaa ilaahay intuu qaaday nabiyullaahi yacquub waxa weeye eh, ay usoo carabtay markaasu isla markiiba wuxuu yidhi inii ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun haddii aydan ceebaynaynin aydan odhanaynin macnaha oday kharaabay baa tahay oo waxaad kala ogtahay ma jirto ayay odhanayaan ay macnaha waxa uu leeyahay waxa aan helayaa riixdii yuusuf laakiin intee weeye meesha loo soconayo oo uu ka helayo waa muddo aad iyo aad u dheer sidaa daraaddeed bu wuxuu leeyahy ibnu kasiir mar alla markay soo baxeen oo magaaladii ay ka soo baxeen ayaa dabayl ilaahay intuu ku qaaday riixdiisii ayaa waxaa loo jeeyey yacquub markaasuu usoo cabs markaasuu yidhi inii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun waxaan helayaa riixdii iyo carabtii yuusuf lowlaa an tufaniduun ay macnaha tusafihuun waa haddiidan i odhanaynin waad isku darmata tufaniduun macnaheedu waxa weeye annafdigu waxa la yidhaha qofku markuu isku darmo waxba una kala garanaynin ay tusafihuuna la sadaqtumuuni haddii iidan i odhanaynin waad kharaabtay oo maskaxdaada wax u dhiman yihiin waad i rumaysan lahaydeen oo waxa weeye waad i rumaysan lahaydeen sidoo kale waxay culimmadu leeyihin mar alla markay ay baxday oo ay qaabishay maaragtay safarkii mutawajihatan ila ardi falastiin ila falastiin bay joogeen marka wuxuu leeyahay xasan albasri iyo waxaa laga warinaya ay leeyihiin masiiratu thamaaniina farsakan ayay maaragtay sideed e, e, ilaa iyo maaragtay arrin meel aad u kala fog wey meel aad u kala fog wey tamaaniina farsaka farsaku waa maaragtay dhowr kilomitr wey waa arrin aad u fog wey marka waxaa laga yaabaa aad iyo aad inay ufogeyd wuxuu leeyahay e, cabdullahi ibn cabaas sideed beri ayay soo soconayeen oo waxaa loo soconayey sideed beri iyo waxa weeye sideedeeda hameen ayaa loo soo soconayaa meesha haddaba marka waa arrin aad iyo aad u fog oo waxa weye meel aad u fog ayaa ilaahay carabtii yuusuf raaixadiisii ayuu ilaahay u geeyey oo halkaa waxa weeye u geeyey laakiin ma rumaysanayaan dadkii waxay leeyihin odagaana waa isku darmay maskaxda yuusuf baa ka galay caqli kale ma hayo ilaa yuusuf mooye wax kale oo gelaya iyo caqli kale oo hayo midna ma jirto oo waa kharaabay wey bay dhahayaan leanna waa isaga dhahaya lowlaa an tufaniduun ay macnaha haddiidan i odhanaynin waad kharaabtay oo waxbaa ku dhiman saasaad maaragtay waad rumaysan lahaydeen wuxuu leeyahay marka wa ama qowluhum markaase waxay yidhaahdeen qaaluu tallaahi inaka la fii dalaalika alqadiim way u jawaabeeno waxay yidhaahdeen waa islaamihii iyo carruurtii wixii meesha joogay u jawaabaya wallaahi baadinimadii horaad ku suganta marka dalaalka awal baynu soo sharaxnay lagama wado maaragtay kii gaalnimada ahaa ee waxaa laga wadaa macnaha waxa aad tahay yuusuf baa inta jacaylkii kaa batay weligaa yuusuf ilaawi mayse xaggee yuusuf raa'ixadiisu joogtaa nin mar hore dhintay oo baaba'ay oo waraaba cunay ayay aaminsan yihin marka wuxuu leeyahi markaa waxa weeye dalaalkii hore ayaad ku jirtaa oo khada' baad ku jirtaa ee arrintaadu sax maahee iska aamus halkaa marka markay saa yidhaahdeen oo waxa weeye arrinta ay saa waa kelimad adag wey aabbahood oo waayeela oo awowgooda ayay waxay leeyihiin waa nin wareersan baa tahaye iska aamu soomaalidana waa isticmaashaa odaga qofku markuu weynaado oo iska hadlo waxay idhahan waa isku darmade hadalkiisa waxba qaymoma leh war naga aamus odayo isku daranka waa iyaga yidhaahdo soomaalidu ama islaan yahay kharaabto isku daranka marka sidaa daraaddeed waa caasinimo weeye oo ma fiicna in waaridka saa loola hadlo waa khalad wey qaala allahu tacala ilahi markaasu wuxuu yidhi falama an jaءa albashiiru alqaahu calaa wejhi kii u bishaaraynayey ayaa yimid marka bimujarad mar alla markuu saa ugu riday oo uu khamiiskii dusha ka saaray ayaa indhihii usoo noqdeen wax oo waxa weeye sidii wiil yaroo hadda dhashay labadii indhoodba waxay noqdeen fay wey maba moodidba ninkii indhala'aa ah oo waayeelkaaba inuu yahay fartadda basiira indhihii baa usoo noqday markaasuu hadlay nabiyullaahi yacquub oo waxa weeye uu la kala baxo waxa uu yidhi alam aqul lakum miyaanan idin oran inii aclamu min allahi maa laa taclamuun miyaanan idin oran waxa aan ogahay wixiidan ilaahay ka ogeyn oo waxa weye inuu yuusuf heer gaari doono oo aan yuusuf la kulmi doono oo waxa weeye aan arki doono miyaanan horay idiin sheegin oo waxa weeye aanan ogeyn nebiyullaahi yuusuf ru'yadii aan arkay iyo wanaaggii aan arkay inuu heer gaari doono bal sawalat lakum anfusukum amran waa isagii been baad sheegaysaan oo waxa weye waxaan aawadaan waxba kama jiraan naftiinaa waxaana idiin qurxisay halkaasoo canaan marka dhagaa u qabtay oo iyagii canaantay wey leanno maanta waa ka garjooga waxay ku hadlaan male waa inay marka hoogtaan wey oo waxa weeye uu nin walba aamuso oo waxa weeye uu ay markaa dembi dhaaf iyo waxa weeye toobadkeen ay bilaabaan marka sidii yuusuf oo kale marka nimankii shala iyagoo toban ahaa lahaa ina abaana la fii dalaalin mubiin annagoo tobana ayuu wiil yara naga jeclaaday waa kan maanta wiilkiina waa iyaga baryaya oo waxa weeye u cudurdaaranaya oo hoos yimid oo yaa ayuha alcasiizu ku haya aabbahoodna waa kuwaan hadda baryaya oo le aabbow ilaahay dembidhaaf noo weydii khalad baan gallay marka waxa weeye ilaahay waa uga hiiliyey oo waxa weeye qowlkoodii baa sax noqday tallaahi laqad aasaraka allaahu calayna ilaahaygii subxaana qaadirkaa ayaa u hiiliyey wey marka qofkii ilaahay uo wanaag la maagana cid hor istaagi karta ma jirto wey qodobka shan iyo tobnaad baa marka u imaanayna oo oranaya ikhwatu yuusuf yadlubuuna abaahum an yastakfir allaha lahum cama facaluu biyuusuf calayhi salaam walaal walaalihii yuusuf oo tobanka ahaa oo haddaba dembi dhaaf weydiisanaya tobankiiba waa la isu soo raacay oo waxa weeye qamiiskii baa la soo qaaday oo waxa weeye la keenay odagii baa madaxa lagaga dhuftay oo waxa weeye dusha laga saaray waxay marka culimmadu leeyihiin falamaa an jaaca albashiiru ninkaa waxa weeye kamiiskii nin baa soo qaaday waa kii markii hore odaga ugu adadkaabay dheheen culummadu oo aad ugu khayr daraa oo odaga mar walba oran jiray war odayow kharaabkaa a naga aamus waxba ma ogide ninkaa mar horu dhintay ayaa wuxuu yidhi war maanta aniga kamiiskaa la ii dhiibo aan odaga kaga bishaareeye oo wixii hore bal toobadkeen ha i noqote qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi qaaluu waxay yidhahdeen ya abana ya abana istakfir lana dunuubana inaa kunaa khaadi'iin toobad bay keeneen marka ilaahayo waxay yidhaahdeen aabbow ilaahay dembi dhaaf noo weydi khalad baanu gallay oo dembi baan gallay adigii baan khalad kaa gallay ilaahay baan khalad ka gallay walaalkayoo sakiiraan khalad ka galnay ibnu kasiir waxa uu leeyahay dalabuu minhu an yastakfira an yastakfira lahum allah ilaahay inuu u dembi dhaaf dalbo oo ilaahay u baryo ayay ka dalbadeen oo waxay arkeen macnaha dhibaatadii iyo mashaakilkii maanta inaan lagaga baxaynin marka inay cududaartaan oo toobad keenaan ma ahayn marka nimankaani markii hore waatay yidhaahdeen watakunu min bacdii qowman saalixiin markay yuusuf u tashanayeen ayay ku darsadeen niyadda oo niyadda gashadeen inay hadhowna toobad keeni doonaan iyadii baa ilaahay waafajiyey tii marka hore ay qalbiga gashadeen ayaa ilaahay waafajiyey oo waxa weye markaasay toobad keeneen oo waxa weye ilaahay ay u soo noqdeen oo toobad keeneen fa ajaaba lahum waa u jawaabeen marka waxa uu yidhi saufa astakfiru lakum rabbii inahu huwa algafuuru raxiim hadhow goor dambe ayaan ilaahay idiin baryayaa hadda ma aha dib baan ilaahay idinka baryayaa oo hadda waxa weeye culummadu marka waa isku khilaafeen saufa astakfiru lakum gadaal ayaan idinka dembi dhaaf dalbaya waa goorma cabdullahi ibni mascuud waxaa laga wariyey iyo ibraahim itaymi iyo camar ibni qays iyo ibnu jarayd iyo wakayruhum arjaahum ilaa waqti sax wuxuu u dibdhigay ilaa iyo waktigii suxuurta laga gaaray xilligaa waxa weeye wabil asxaari hum yastakfiruun uu ilaahay yidhi oo ilaahay waxa weeye thulutu lakhiir ilaahay uu soo dego oo uu leeyahay ilaahay hal min taa'ibin oo waxa weeye aan ka toobad aqbalo oo waxa weye qof dembi dhaaf weydiisanaya xadiiskii dheeraha waxa weye xadiiskii ah maaragtay ka sheekeynaya inuu ilaahay soo degay halkaa waktigaa ayuu u dibdhigay bay leeyihin oo waxa weeye waktigii suxuurtuu la sugay waa marka ilaahay uu toobadda aqbalo oo aada iyo aad waxa weeye u fiican wey sidaa daraaddeed waxaa laga wariyey wuxuu warinayaa ibnu jariir waxau leeyahay waan wuxuu ka warinayaa ibnu idriis in la yidhaahdo ayaa wuxuu leeyahay samictu cabdiraxmaan ibnu isxaaq oo odhanayaan maqlay oo sheegaya ninka la yidhahdo maxaarib ibnu eh, disaar ayaa waxaa eh, dhacday buu yidhi qaala wuxuu yidhi kaana camun lii ya'ti lmasjid nin adeerkay ayaa masaajidka imaan jiray aroorti hore fa samica insaanan yaquulu nin buu maqlay odhanaya allaahuma allahayow dacowtanii waad ii yeertay fa ajabtu waan ajiibay dacwadaadii wa amartanii fa adactu waad i amartay amarkaagiina waan yeelay wa haada asaxru waktigaana waa waktigii suxuurta fakfir lii ilaahu ii dembi dhaaf waan eegay wy waan e, qofkii wuxuu dhegaystay marka ninkaan sawdkiisii mise waa cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu wuu weydiiyey markaasu waxa uu ku yidhi marka ninkaana waa taabici wuu weydiinaya marka cabdullahi ibn mascuud wuxuu yidhi maxaad saa u samaynaysaa wuxuu yidhi ina yacquub akhara baniihi ila asaxar waxa uu e, ilmihiisii dib buu u dhigay oo waxa weye waktigii suxuurta ayuu ilaahay toobadii u weydiiyey inuu ilaahay ka dhaaf dalbo waatuu ilaahay yidhi saufa astakfiru lakum rabbii ayuu yidhi marka marka halka ayuu marka e, e, culummadu deliishanayaan oo waxaa qowlkaasa ugu badan waxay leeyihiin saufa astakfiru lakum waa wakti saxr wey waa waktiga suxuurta wey waana tu ilaahay lahaa maaragtay e, wlmustakfiriina bilasxaar ama maaragtay wa bilasxaari hum yastakfiruun marka xilliga suxuurtu waa xilli aad iyo aad u fiican xadiid baana ku sugnaaday saxiixa uu nebiguna leeyahay yanzilu rabbuna tabaaraka wa tacaala hameen walba wuxuu soo degayaa ilaahay maaragtay samadaa soke ayuu usoo degaya mar alla markay ka harto sulutu leyl alakhiir habeenka qeybtiisa dambe saddex meelood oo meel markii loo qeybiyo sulutka dambe ugu dambeeya aroortii wey kaasu wuxuu odhanayaa man yadcuunii fa astajiibu lah yaa i baryaya oo aan ka ajiiba yaa i weydiisanaya oo aan siiyaa yaa dembi dhaaf i weydiisanaya aan u dembi dhaafa ayuu odhanaya bukhaari iyo muslim baa weriyey marka lafdigaasina waa bukhaari lafdiga imaam muslim wuxuu ahaa ilaahay waxa uu u kaadiyaa yumhilu xataa ida dahaba thuluthu lleyl nazla ila samaa'i dunya fayaquulu hal min mustakfirin hal min taa'ibin hal min saa'ilin hal min daacin xataa yanfajara alfajru marka thuluthu leyl alakhiir habeenka aroortii markii suxuurta la gaaro ayuu marka ilaahay arrimahan dadka odhanaya oo leeya war maydii dembi dhaafa waryaan u dembi dhaafa waryaa i weydiisanay xadiidkaa imaam albukhaari baa weriyey iyo imaamu muslim iyo iyo kayrkoodba waa weriyeen xadiidka abu hurayra waa xadiis saxiixa imaamu nawowi wuxuu leeyahay xadiidka waa min axaadiisi sifaat wey oo waxa weeye sida saxiixa ahlusunna waljamaaca qabaan waa sidaa uu ilaahay uu nebigu u yidhi yanzilu rabbuna amaa kayfiyada uu ku soo degayo iyo habka u soo degayo ma garanayno amaa inuu soo degayo waa saxiix wey oo waa ictiqaadsanaay sidaa nebigu noogu sheegay ayaan rumaynayna leanna waxa weeye waxay la mid tahay waa sidii laynoo yidhi yadullaahi oo kale ilaahay baa gacantiisa garanaya wejigiisa ilaah baa garanaya innaga ma garanayno laakiin waa rumaynaynaa oo waxa weeye ma nafiyeyno sida ashaacirada iyo suufiyada iyo ay u diidaan ma diidayno iyo muctazilada iyo ee waxaynu leenahay sidaa uu nebigu u yiri ilaahay wuu soo degaa ayuu soo degayaa laakiin amaa see u soo degayaa alkayfu majhuul wey waa tuu maaragtay imaamu malik la weydiiyey markii uu ninkii weydiiyey oo yidhi ilaahay waxaa la yidhi istawaa cala alcarshi kayfa istawaa buy buu ilaahay carshiga ugu sugnaaday markaasuu wuxuu yihi imaamu maaratay malik alistiwaau macluum buy wاlkayfu majhuul wsuaalu an waliimaanu bihi waajib wasu'aalu canhu bidca wuxuu yihi istiwaagu waa macluum buy istiwaaga waxa la yidhaha markaa kursiga ku fariisatidoo kale waa wax macluuma buu yihi luuqadda carabiga ama kayfiyada uu ugu fariistay allahu aclam ma garanayo ama in la rumeeyo waa waajib wey sifaadka o dhanna waa nooca sidaa daraaddeed bu waxau leeyahay sheekh ibn baz raxmat ullahi caleyh waxau leeyahy isagoo tacliiqinaya qowl ibn xajar ibn xajar baa xoogaa wuxuu arrintaas eh, ta'wiiliyey markaasuu tacliiqiyey oo waxa uu yidhi eh, ibn xajar baa wuxuu odhanaya ahlusunna waljamaca waxay qabaan maaragtay inuu maaragtay xoogaa ta'wiil buu saar markaasu waxa uu yidhi eh, ibn baz raximahullah sida saxiixa oo waxa weeye ahlusunna waljamaaca ay qabaan oo saxaabadii iyo kulli ay qabaan waxa weeye waa in leanna muraadka uu ibnu xajar haddii u yihahdo alsunna waljamaca wuxuu ula jeedaa alashaacira leanna ashcarigu ahaa xagga caqiidada markaasu waxa leeyahay marka ibnu baas raximahullah sida saxiixa waxa weeye waa sidaas waxa weeye ay saxaabadii qabeen waa in la yidhaahdo ahlusunna waaljamaaca haddii la yidhahdo waa saxaabadii wey iyo taabiciintii waxa ayna ku tageen inay tahay jihat alculuw oo ilaahay inuu kor jiro oo uu soo degayo ayay ku tageen sidaa daraaddeed marka lamana tafsiirinayo la odhan maayo saas weeye noocaa weeye midna la odhan mayo bilaa tamthiilin walaa kayfin iyadoo aan la cidna lagu tusaalaynin oo saynu usoo degnoo kale weeye la odhan ayaa la odhanayaa bilaa tamhiilin walaa kayfin mana garanayno laysa ka milihi shayun wa huwa samiicu lbasiir sidaa daraaddeed marka waxaa qofku waa inuu aaminaa oo ictiqaadaa oo waxa weeye sida saxiixa buu leeyahay ibnu raxmat raxmatullaahi calayh naxariistaa ilaahay iyo wanaaggaa ilaahay xilligaa in la baryo laakiin aan la aan la oranin maaragtay kayfiye loo samaynin oo waxa weeye unan qofku isku mashquulin ayaa la rabaa haddaba xilligaasuu ilaahay u beryey oo waxa weye xilligaa dambe ayuu u dibdhigay wey haddaba qodobka lix iyo toban oo odhanaya markaa ijtimaacu shamle aali yacquub bacda tuuli firaaqin fi misr waxa weye markaa reer aalu yacquub oo dhan oo ku kulmaya oo isugu yimid oo waxa weeye kulligood isugu yimid oo isugu imaanaya masar oo waxa weeye halkaas ilaahay waxa weye isugu keenay ayaynu marka qodobkaana kusoo qaadaynaa oo waxa weye aynu ku keenaynaa haddii rabidno qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi waatuu nabiyullaahi yuusuf uu yidhi wa'tuunii biahlikum ajmaciin ii keena reerkiina iyo dadkiina oo dhan kulli soo kaxeeya isagii markaasuu ilahay wuxuu yidhi marka falamaa dakaluu way soo kaxeeyeen marka falamaa dakaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi abawey mar alla markay soo galeen oo yimaadeen ayuu horta soo dhoweeyey iyagii oo dhan si gaaru ah wuxuu u soo dhoweeyey aabaya aabbihii iyo hooyadii labadii dhalay waalidkii ayuu si gaara ah u soo dhoweeyey aawaa ilayhi abawey wa qaala dkhuluu misra in shaa allahu aaminiin idinkoo aamina oo nabadgelyo ah, oo aan dhibaato ida gaaraynin gala baa la yidhi markaa masr oo waxa weye misra gala ayaa la yidhi wa rafaca abaweyhi cala alcarshi wa kharuu lahu sujada marka qowlkaas eh, gadaal baynu ka keenaynaa iyo kayfiyada loola jeedo wa kharuu lahu sujada markaasuu hadlo wuxuu yidhi wa qaala yaa abati hada ta'wiilu ru'yaaya min qablu waa tan buu yidhi ru'yadii aabow ru'yadii aan ku riyooday hadda ka hor waa oo hadda ayay run noqotay oo saxiix noqotay oo waa tan wey qad jacalahaa rabbii xaqa ilahay xaq buu ka dhigay waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wa jaa'a bikum min albadwi min bacdi an nazaqa ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifu lima yashaa inahu huwa alcaliimu alxakiim qaala ibnu kasiir waxa uu leeyahay haada ikhbaarun min allah ilaahay xaggi akhbaar ka timid weeye inuu waxa weeye ay isugu yimaadeen halkaa aalu yacquub markay muddo dheer kala maqnaayeen waxaa la yidhi waxay kala maqnaayeen culummada qaar waxay yidhahdeen hamaanuuna sana ayay gaadhay qaar waxay yidhahdeen maya sod eh, eh, saddex iyo siddeetan sano ay kala maqnaayeen qaar waxay yidhahdeen khamsun wa hamaanuuna sana qaarba waxbay yidhahdeen halkaa markaa muddo aad u dheer ayay kollay kala maqnaayeen qaar arbaciina sana ayay yidhaahdeen oo yacquub iyo yuusuf waxay kala maqnaayeen afartan sano adigo calaa kulli xaal qaarba culummada qowl bay yidhaahdeen lama hayo marka xadiis saxiixa iyo aayad saxiixa oo ku sugnaaday midna lama hayo laakiin taariikhuhu aqwaal badan bay keenaya lama garanayo marka reer banu israa'iil iyo qowlkoodii ayaa ka buuxa allahu aclam intaa ay kala maqnaayeen inta ay ahayd ilaah baa garanaya laakiin qowlka ugu dhow waxa weeye arbaciina sana ayay culummadu maaragtay u badan yihin uma qaala ibnu katiir raximahullah wa daahiru siyaaqi macnaha siyaaqu wuxuu kutusayaa inay maaragtay taqriiban ay tahay afartan sano leannahu waxaa la yidhi buu yidhi isagoo shaab ah oo toddobiyo toban jir ah ayay naagtii roorsatay beli oo imra'atu imra'atulcasiiz marka ay roorsanaysay isagoo wiil yara markii loo keenay oo waxa weye ilaa toddoba jir siddeed jira ah, gurigiisii uu joogay gurigeedii uu joogay toddobiyo toban markuu gaadhay uu nin xoog la noqday oo qurux miirana ayay iska celin kari weyday baa famtanaca wuu diiday waa la xiray markaa oo toddoba sana buu xabsigii ku jiray marka toddobiyo toban toddoba lagu daray markaa waxay noqonaysaa afar iyo labaatan sano xabsigii buu ka soo baxay buu leeyahay isagoo afar iyo labaatan jira toddoba sano ku dar oo waxa weeye abaartiya waxa weeye markaa toddoba sano afar iyo labaatan lagu daray waa soddon iyo kowge haddana markaasuu qabtay oo waxa weye waxa uu qabtay xukunkii iyo waxa weye toddobadii sano abaarta ayaa bilaabatay toddobadii sano abaarta markay bilaabatay sanadkii hore walaalihiisaa yimid way noqdeen haddana sanadkii dambe banyaamiin bay keeneen haddana wuu kala haray haddana sanadkii saddexaad ayuu isku sheegay oo isbaray halkaa marka waxay keenaysaa taqriiban adigu ama dhowr iyo soddon sano ayuu jiray ama afartan sano jiray adugu meelahaas ayay maaragtay qiyaastii ku imaanaysaa ayuu leeyahay ibnu kathiir markay usoo galeen marka u yimaadeen uu yidhi ahalkii oo dhan ii keena ibnu kahiir wuxuu leeyahay markay soo galeen oo ay soo dhowaadeen oo magaaladiiba soo galeen ayuu ka hor yimi oo markaa waxa uu ku yidhi udkhuluu misra misr soo gala idinkoo waxa weeye macnaha waxay leeyihin culummadu talaqaahumaa wuu ka hor yimi oo meel hore ayuu uga hortegey oo markii la qiyaastii uu qiyaasayey ama ilaahay ba u sheego waxii loogu sheegay inuu soo dhow yahay aabbaha iyo ciddii oo dhan inay maanta soo gelayaan oo soo dhowaadeen ayuu ka hor yimid oo soo dhoweynayey oo waxa weye halkaa uu ka hor yimid ayuu maaragtay leeyihin culummadu wuxuu leey marka ibnu kathiir waxa uu wuu eh, ka hor yimid ba layidhi oo waxa uu halkaa uga hor yimid oo soo dhoweeyey markaasuu waxa uu ku yidhi soo dhowaada oo misra gala ay macnaha idinkoo aamina aqiimuu biha degenaada in sha allahu aaminiin idinkoo aan cidi waxda yeelaynin oo waxa weye wax dhibaataa qabin halkaa imaada marka waxay sheegeen buu yidhi mufasiriintu inuu ka hortegey oo waxa weeye ciidamadii iyo boqorkii meesha haystay iyo wax alla wixii raggii madaxda ahaa wafti la soo dhoweynayo in yacquub laga dhigay leannahu nabiyullaahi yuusuf baa u sheegay oo yidhi waa nebi ilaahay ilaahay baa doortay wahuwa israa'iil israa'iil baa loo yiqiinay waana israa'iilna macnaheedu waa cabdullaahi wey marka waa nebiyullaahi israa'iil ha la soo dhoweeyey markaasaa laga hortegey oo halkaa lagu soo dhoweeyey fardihii iyo waxa weeye ciidamadii iyo kulli halkaa inta looga hor yimid ayaa magaalada kooneeda waxaa looga dhisay khaymado lagu soo dhoweynayo tacdiiman linebiyullaahi yacquub calayhi salaam ay israa'iil iyadoo la soo dhoweynayo markaasuu nebiyullaahi yacquub markuu halkaa keenay oo uu yimid ayuu waxa weeye u duceeyey meleggii oo diintii ugu yeeray oo waxa weye xataa meleggiina markaa kabacdi uu islaamay baa la leeyay oo meliku rayaan kabacdi uu muslimay baa la wa ana allaha rafaca can ahli misr baqiyata maaragtay e, abaartii iyo wixii dhan baa ilaahay ka dulqaaday markaa masr oo barwaaqa ay noqotay oo roob ilaahay u keenay oo waxa weye ilaahay barwaaqiyey magaaladii o dhan oo dadkii o dhan wanaag ilaahay halkaa maaragtay siiyey wey waxau leeyahay abubakr ajazairi amarkii ay yuusuf amray walaalihii iyagoo oofinaya ayay ciddii oo dhan soo rareen markii ay soo dhowaadeen oo waxa weye magaaladii soo gelayeen ayaa waxa weeye yuusuf soo baxay isagoo rijaashii o dhan ay la socdaan dowladdii madaxdii fardaha iyo ciidamada meel walba laga taagan yahay hareeraha laga socdo boqor la soo dhoweynayo o kale ayuu yacquub noqday markaasaa waxa weye halkaa la soo dhoweey oo waxa weye inta loo dhisay qiimado waaweyn oo halkaa lagu marti qaaday ayaa waxa weye si sharafa oo wanaagsan loo soo dhoweeyey maalinta ibnu kathiir waxa uu leeyahay waxaa la yidhi buu yidhi maalintaa dadkii soo galay oo yacquub la socday awlaaddiisii iyo wixii ay sii dhaleen oo tobankan wiil koob iyo tobankii wiil rag waaweyn bay noqdeen naaga yeesheen oo carruur bay dhaleen waxay ahaayeen ba la yidhi carruurtiisu maalintaa intii la socotay sida uu abu isxaaq werinayo assabiici iyo iyo maaragtay eh, eh, eh, ay culamo badan werinaya cabdullahi ibn mascuud iyo laga werinayo wuxuu leeyahy cabdullahi ibn mascuud saddex iyo lixdan qof bay ahaayeen culamo kale sida kacab iyo waxay leeyihiin waxay ahaayeen sideetan iyo saddex qaar waxay leeyihiin mi-ata wa tiscuun ayay ahaayeen oo waa badnaayeen qaarba waxbay ku sheegayaan laakiin loomaha iyo wax daliila oo saxiixa ee waxaa laga yaabaa in taariikhdii iyo reer bani israa'iil laga soo qaadqaaday ayay u badantaa sidaa daraaddeed marka nebiyullaahi yacquub calayhi salaam oo duriyaddiisii la socoto oo ay fara badan yihiin isaga iyo wiilashiisii iyo waxay sii dhaleen oo dhan ayaa halkaa marka waxaa yimid ay soo galeen maalintaa oo waxay yimaadeen misr ayay soo galeen oo maalintaa yimaadeen weyn markaasuu soo dhoweeyey wa ama qowluhu tacaala e, maya qowl baa ka horeeya waxay leeyihiin wuxuu leeyahay ibna kasiir marka ahlu kitaabku waxay yidhaahdeen boqol iyo waxay ahaayeen mi'atan wa tiscuuna insaanan ayay ahaayeen boqol iyo waxa weeye sagaashan qof bay ahaayeen maalintii ay reer banu israa'iil ka baxeen masar oo fircoon waktigiisii oo nabiyullaahi muusa uu raa uu kaxeeyeyna oo uu ka saaro ay shaam aadeenna waxay ahaayeen baa la yidhi min sit sita miati alfin muqaatil ayaa la socotay ilaa lix boqol oo kun oo qof lix boqol oo kun oo waxa weye rag dagaalamay adugu way badnaayeen ba li dad aad u badan bay ahaayeen allahu aclam marka qowlka saxiixa ilaah baa garanaya intay ahaayeen ma garanayno wax adilaha oo ku sugnaatayna ma jirto caqiida hadda ka sugnaanaysana ma jirto wa ama qawluhu tacaala wa rafaca abaweyhi cala alcarshi macnaheedu maxay tahay wuxuu usoo dulqaaday sariirtii ay ku fadhiisan lahaayeen marka carshiga waxaa la yihahdaa ay sariiru lmelik boqorku sariirta uu ku fadhiisto ayaa la yidhaahdaa carsh marka wuxu uu usoo kor qaaday sariirtii iyo waxa weye meeshii uu fariisin lahaa aabihii iyo hooyadii ayuu usoo kor qaaday oo soo dhoweeyey markaasay kabacdi ilaahay waxa uu yidhi wakharuu lahu sujada wakharuu lahu sujada marka waxa weeye waxay markaa u hoobteen inay waxa weye u sujuudeen oo waxa weeye aabihii yuusuf ayay u sujuudeen marka qodob baynu ka dhigaynaa wakharuu lahu sujada laakiin aqwaasha culimmadu waxay leeyihiin wa rafaca abaweeye cala alcarshi ay waa sariirta weye sida maaragtay mujaahidi cabdullahi ibni cabaas iyo saas ilan yacni sariir ajlasahumaa calaa sariiri waxa uu fariisiyey sariirtii isagu uu ku fariisanayey oo waxa weye gaarka u ahayd oo wanaagsanayd ayuu fariisiiyey ayuu leeyahy qaar kalena waxay eh, maaratay waxa uu keenayaa halkaa marka waxaa ka timid culammada qaar baa waxay leeyihiin waxaa la yidhi sida ibnu katiir iyo hooyadii horay u dhimatay ee maxaa loo yidhi wa rafaca abaweyhi cala alcarshi sida daahirkaa buu leeyahay ibnu jariir adabari raximahullah oo saxiixa aayaddu waxa ay keenaysaa hooyadii inay nooshahay markaa marka aabihii iyo hooyadiiba waa noolaayeen halkaasay ugu yimaadeen mar alla markay u yimaadeenna intuu usoo kor qaaday oo sariirtii usoo saaray ayuu yidhi fariista oo soo dhowaada oo dhinaciisa fariisiyey oo si fiican usoo dhoweeyey oo aad iyo aad isagoo ixtiraamaya oo wanaag iyo sharaf maalintaa ilaahay uu siiyey nabiyullahi yacquub iyo ahalkiisii oo dhan sharaf iyo wanaag halkaa ay waxa weeye ku yimaadeen wey marka qowlkaasaa ku tusaya sida daahirka ibnu jariir dabarina saasuu leeyahay sida daahirkaa ah waxa weeye inay noolaayeen hooyadii iyo aabbi inuu noolaa waa la hubaa oo aayadaha sheegay laakiin aayaddaanaa laga fahmayaa inay hooyadina noolay leanno abaweynka waxaa la yidhahdaa waa labada waarid wey waa aabbaha iyo hooyada qaala ibnu kasiir waxa uu yidhi wasawaabu waxa weeye inay waxa weeye hooyadii inayna dhiman qofkii yidhahda marka hooyadii waa dhimatay waxa uu ka soo qaatay daliil buu u baahan yahay kitaabka iyo sunaha inuu daliil ka keeno weyi qofkii yidhaahda hooyadii waa dhimatay ee waxa weye waxaa laga wadaa qaar baa yidhi waa habaryarti oo bimansilati lummi weeye sidaa daraaddeed marka wax saxiixa ma ee waxa weeye markaan ilaahay uu leeyahay wa rafaca abaweyha cala alcarshi abaweynku waa hooye iyo aabbaweyn sidaa daraaddeed marka ayuu markaa usoo kor qaaday oo waxa weye saa usoo dhoweeyey oo waxa weye sharaftaa iyo wanaagga uu u keenay wey haddaba qodobka labaa qodobka toddobiyo toban oo waxa weeye qodobka toddobiyo toban ayaynu markaa usoo gudbaynaa haddii rabbina qodobkaa markaa qodobkaa toddobiyo tobnaad marka waxa uu keenaya inaynu dhahno aqwaal alculamaa si maaragtay eh, culummadu qowlkii ay ka yidhaahdeen qowluhu tacaala maaragtay wakharuu eh, lahu sujada macnaha waxa weeye aqwaal alculamaa fii sujuudi alabaweyni walikhwa liyuusuf calayhi asalaam maxay culimmadu ka yidhaahdeen sujuuddan ay sujuudeen yuusuf walaalihii iyo aabbihii iyo hooyadii maxay ka yidhahdeen culummadu qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wakharuu lahu sujada ay sajada lahu alabawaani aabbihii iyo hooyadii baa u sujuuday walikhwa walaalihii oo dhan baa u sujuuday oo waxa weeye koob iyo tobankiiba waa u sujuudeen tacdiiman wa wa kaana haadaa mashruucan lahu diintooda waa ku banaanay laakiin innaga diinteenna hadda kuma bannaana oo waa mamnuuc wey sidaa daraaddeed ibnu kasiir wuxuu leeyahay wa kaana haadaa saa'iqan ay mashruucan fii sharaa'icihim id sallamuu cala alkabiir yasjuduuna lahu hadday qof ay ixtiraamayaan ama madax ha noqdo ama waarid ha noqdo waa u sujuudi jireen oo salaantooday ahayd wayna soo dhowaatay oo waxa weeye haddeer xataa wakti dhow waktiga xataa nebiga markii lasoo saaray waa isticmaali jireen ahlu kitaabka iyo waa isticmaali jireen sidaa daraaddeed diinteenna waa lagu nahiyey oo waa mamnuuc wey oo waxa weye diinteenna waa la xarimay wey sidii mucaad ibnu jabel xadiidkii ka sugnaaday markii uu tegey maaragtay yaman iyo ayuu wuxuu soo arkay shaam iyo nimankii waxa weeye dadkii oo u sujuudaya nimankii maaragtay kaniisadaha madaxda ka ahaa oo culummada ahaa iyagoo u sujuuday madiine markuu yimid buu nebiga xoogaha usoo foorarsaday oo usujuu wuxuu isiri u sujuud ixtiraaman lahu markaasaa nebigu wuxuu yidhi maa haadaa ya mucaad maxay tahay waxaad samaynaysid markaasuu wuxuu rasuulka ilaahi shaam baan ka yimid waxaan arkay iyagoo u sujuudaya liasaaqi liasaaqifatihim ay macnaha waa nimanka waxa weye kaniisadaha iyo joog joogo madaxda iyo boqorada iyo waxa markaasaa waxaan isiri buu yidhi oo nebigaaba arrintan uga fiicani iyagaba waxaa dadka kuwaan waxba maahe nebiga ilaahay marka maa saa u samayno markaasuu nebigu wuxu yidhi falaa tafcaluu ha samaynina fa inii low amartu axada an yasjuda ligayri illah la amartu lmar'ata an tasjuda lisawjiha haddii aan amrayo qof inuu u sujuudo waxaan ilaahay ahayn waxaan amri lahaa qofka dumarka ah inay u sujuuddo ninkeeda laakin waladii nafsu muxamedin biyadih sababtu maxay tahay wuxuu kusii caddeeyey nebigu horta macalshaahidka intaynu ka gudbin qowlka dib aynu ka sharxaynaa lakin macalshaahidku waxa weeye macnaha nebigu wuxuu caddeeyey inaynan banaanayn inuu qofi qof u sujuudo ma banaano wey laakin buu leeyahy nebigu hadday dhici lahayd qofka dumarkaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud sababtu maxay tahay wuxuu yidhi nebigu waxaan ku dhaaranayaa nafta muxamedin biyadi ilaahaygii naftayda gacantiisa ay ku jirtee laa tu'addi lmar'atu xaqa rabbiha xataa tu'addii xaqa zawjiha qofka dumarka ay xaqa zawjkeeda ma gudan karto xaqa xaqi ilaahay ma gudanayso ilaa ay gudato xaqa ninkeeda oo waxa weye hadday xaqa ninkeeda dayacdo xaqi ilaahayna waa dayacday wey walow sa'alahaa nafsahaa wahiya calaa qatabin lam tamnachu hadday meel kasta joogto ama dab ha dul taagnaato ama rati ha saaraato ama meel walba ha joogtee hadduu yidhaahdo waan kuu baanaya kaalay hore bay ka ajiibaysa waa inay hore ka ajiibto wey oo naagtu inay ninkeeda isku diido marna ma banaano xadiidkan waa xadiis saxiixa ibnu xibbaan iyo ibnu maaje iyo imaam imaam axmed iyo ayaa wariyey sheikh albani wuxuu ku saxiixiyey irwa alqaliil iyo silsilati axaadiis saxiixa iyo saxiix aljaamici sunan ibni maaja iyo ayuu ku saxiixiyay waa xadis saxiixa qaala ibnu kasiir waxau yidhi marka wاlgaradu waxa weeye ana hada kana jaa'izan fi shariicatihim walihada kharuu lahu sujada diintooda waa ku banaanay sidaa daraaddeed ayay u sujuudeen amaa diinteenna kuma banaana oo waa la mamnuucay wey uma qaala yuusuf calayhi salaam yuusuf baa hadlay marka oo wuxuu yidhi yaa abati hada ta'wiilu ru'yaaya min qabl tani waxa weeye waa tacbiirkii iyo ru'yadaydii aan awal ku riyooday anoo saqiira wa anigii ku riyooday oo idhi inii ra'aytu axada cashara kowkaban waashamsa waalqamara ra'aytuhum lii saajidiin waa tan buu leeyahay marka noocii aan ku riyooday waatan tan buu leeyahy halkaa markaa ayuu u caddeeyey oo yidhi ru'yadii waa hadday fasirantay waatuu aabba ku fasiray markii hore walaalihii inay xidigaha yihiin hooyadiina ay e, e, e, qoraxda tahay dayixna aabihiya marka halkaas ayay markaas ta'wiilkii caddaaday oo tafsiirkii ru'yada uu fasirmay wey qad jacalahaa rabbii xaqa ayuu yihi qad jacalahaa rabbii xaqa ilaahay xaq buu ka dhigay oo waxa weeye ilaahay baa sugay oo ru'yo xaqay noqotay wa axsana bi id akhrajanii min asijni halkan wuxuu isticmaalay sarbeeb ah uu doonayo walaalihii inayna qalbigooda waxba gelin oo walaalihii inan qalbigooda xumaani gelin buu rabaa waxa uu yidhi waqad axsana bi ilaahay waa i hagaajiye id akhrajanii min asijni markuu xabsiga iga soo saaray ma oranin id akhrajanii min aljubbi ceelkii ay walaalahay igu rideen ma uu oranin ee wuxuu yidhi min asijni wuxuu tilmaamaya xabsigii dambe oo waxa weeye alcaziiz iyo ay xireen ayuu tilmaamaya wuxuu leeyahy marka qalbigoodu dhowraya leannahu haddii uu yidhaahdo walaalahay dhibaataday igu sameeyeen ilahay baa iga badbaadiyey waa xumaanaya niyad xumaa gelaysa leannahu waa isagii markii hore yihi laa tasriiba calaykum alyom anigu waa idin cafiyey wax ciqaabo dambe ma lehdin sidaas daraaddeed bu waxa weeye qalbigooda dhowraya wa jaa'a bikum min albadwi wuxuuna idinka keenay baadiyihii iyo dhibaatadii ayuu idinka keenay leannahu waxaa la yidhi waxay deganaayeen meeshaan hadda la yidhaahdo min bilaad alkhaliil oo dhulkaa falastiin ayay deganaayeen oo reer baadiye ahaayeen kaanuu ahla baadiya wamashia ayay leeyihiin culummadu sida juraygiyo waxay leeyihiin dad reer baadiye ah oo ari dhaqdo oo reer baadiye ah oo xoolo iyo dhaqda ayay ahaayeen oo meeshaa dhulkaa falastiin ayay deganaayeen oo sham agteeda halkaasi deganaayeen marka halkaa ayuu u tilmaamay yidhi ilaah baa idinka keenay min bacdi an nazaqa ashaydaanu baynii wa bayna ikhwatii halkaana wuxuu sii dhowrayaa qalbigii walaalihii oo wuxuu leeyahay markii shaydaan uu aniga iyo walaalahaya isku kaayo diray ma uu oranin markay walaalaha ii xasdeen dhibaatada igu sameeyeen ee wuxuu yidhi shaydaan ayaa waxaan ka shaqeeyey walaalahay waxa weeye shaydaan ayaa duufsaday dembigiina wuxuu u tiiriyey isaga iyo walaalihiisba inay waxa weeye sameeyeen naasir sacdi wuxuu leeyahay macnaha wuxuu yidhi bal kaana adenbu waljahlu macnaha dembigoo dhan oo dhibaatadaa dhacday shaydaan iyo jahli ayaa ka dembeeyey waxauna ka dhigayaa dembigii anigana inaan wax ku lahaa walaalahayna wax ku lahaayeen oo waxa weeye shaydaan uu kulligayna duufsaday imaa walaalihiisuu rabaa inuu qalbiga ka dhowro isagu dembi kuma lahay meesha marka wuxuu leeyahay faalxamdu lilah ilahay baa mahadle aladii akza shaydaana shaydaan ilaahay hoojiyey aniga iyo walaalahayna dhibaatadii naga dulqaaday oo waxa weeye wanaag isugu kaayo keenay ayuu leeyihi marka halkaa waxay kutusaysaa haada hanaa'un cala allah ilaahay buu horta ammaanay oo waxa weeye nicmadii iyo wanaaggii ayuu sameeyey haddana wuxuu xusuusiyey nicmadii iyo wanaagga reer aalo yacquub ay gaareen ayuu xusuusinaya aabihii iyo walaalihi haddana wuxuu u sheegay xumaantii iyo dhibaatadii dhacday oo dhan inay tahay wax shaydaan ka shaqeeyey oo walaalihiisu wuxuu rabaa qalbigooda inuu sugo oo aynan wax dhibaataa qalbigooda gelin sidaa daraaddeed buu leeyahay ina rabbii latiifu limaa yasha macnaha idaa araada shay-an hayaa asbaabahu ilaahay hadduu arrin doono asbaab buu u sameeya marka wuxuu leeyahay waxaanoo dhan asbaab ayay ahayd sabab rabbi baa socotay qadar rabbi baa socotay shaydaan baa meesha ka faa'idaystay waxaana weeye walaalahayna maanta waxa weeye wax damboo khalada oo ay ku leeyihiin oo dembiya ma jirto wey wuxuu leeyahy ibn kahiir raximahullah waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay ibn kahiir wuxuu soo guriyey buu leeyahay ataclabiyu anahu yusuf calayhi salaam kaana laa yashbacu fi tilka asiniin xataa laa yansaa aljicaan macnaha yuusuf calayhi salaam markii abaarta iyo dhibaatada dhacday buu leeyahay siduu aabihii iyo walaalihii iyo dadkiisa iyo dadka muslimiinta dadka masaakiintaha o dhan oo gaajaysan u xusuusto cunto badan ma cuni jirin ma dherki jirin wax yar buu cuni jiray oo afka gashan jiray si uu mar walba waxa weeye u sameeyo bal inuu gaajada dadka la xusuusto maadaama uu madax yahay madaxda maanta joogtana nasal llah asalaama walcaafiya ilaahay baa ogoy marka waxa weeye bal fiiri isagiyo madaxa isaga iyo madaxdiisaba waxay cuni jireen baa la yidhi cunto yar saasoo kalea ka sugnaatay amiiru lmu'miniin imaam eh, siduu soo guurinayo ibnu kathiir wuxuu leeyahay amiiru lmu'miniin cumar ibn khadaab radi allahu canhu sanadkii la odhan jiray caamu ramaad waa sanad abaar adag dhacday oo dadku aad u baabi'een bay ahayd waxa weeye saasoo kaluu samayn jiray oo waxa weeye cunto ma cuni jirin wuu isgaajayn jiray si u xusuusta dadka imaamu shaafici raximahullah ayaa yidhi qaala rajulu min alacraabi licumar bacda maa dahaba caamu ramaa markii sanadkii abaarta uu uu kacay oo baabaayo doog ay noqotay ayaa nin reer baadiyaha cumar intuu u yimid wuxuu ku yidhi laqad injalat canka wa inaka labnu xur xuratin xuratin macnaha maanta laga bilaabo xor baat awel waxa weeye arrin baa ku saaray mashaakil baa ku haystay oo dadkoo dhan baad ka fakeraysay laakiin maanta laga bilaabo xor baa tahay meesha aragtid oo waxa weye arrintii ilaahay waa kaa dulqaaday wey oo dadkii waa barwaaqoodeen haddaba marka khulaasadeedu qodobka waxa weeye nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ehelkiisii o dhan waa yimaadeen yacquub iyo awlaadiisii o dhan halkaasay yimaadeen waana u sujuudeen sujuuddaasina waxay mid diintooda ku bannaan laakiin diinteenna aan ku bannaanayn halkaa ayay arrintoodii markaas khayr iyo barwaaqo ay ku sugnaatay weeye oo magaaladii ay soo galeen oo halkaa joogeen wey yuusuf marka calayhi salaam oo halkaa markii la joogo nicmadii dhammaystirantay barwaaqo la gaadhay dadkii o dhan u yimaadeen ummaddii wanaag gaadhay dadkii dad badan islaameen sida la leeyahay xataa boqorkii meesha haystay arrayaan ibnu weliid uu islaamay ayaa markaa kabacdi nabiyullaahi yuusuf markuu arkay nicmadii inay dhammaystirantay waa qodobka sagaal sideed iyo toban baynu usoo gudbaynaa odhanaya yuusuf calayhi salaam yas'alu rabbah an yatawafaahu musliman wayalxaqahu bisaalixiin yuusuf oo ilaahay weydiisanaya inuu islaamnimo ku dilo oo uu haleeshiiyo dadkii wanaagsanaa marka qaal ibnu katiir waxau leeyahay qaala allahu tacala ilahi waxau yidhi yuusuf baa wuxuu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wa min taawiili alaxaadiid fadir samaawaati wal faadira asamaawaati waalard anta weliyi fi dunya waalaakhira twafanii muslima wa alxiqnii bisaalixiin wuxuu leyahy marka ibnu kasiir raximahullah lamaa ra'aa yuusuf calayhi salaam nicmatuhu qad tamat markay nicmadiisii dhammaystirantay oo wanaaggii o dhan uu dhammaystirmay ayuu nabiyullaahi yuusuf waxa uu ogaaday nicmo kasta oo dhammaystiranta aakhirkeeda inay tahay nusqaan inay ka dambayso nicmo ilaahay markuu ku gaarsiiyo khasab waxa weye waa soo nusqaamaysa adhow aabbihii baa u yimid walaalihiisaa yimid ilaahay xabsigii waa ka soo saaray boqor buu noqday nebi ilaahay weeye waxyi baa saa uu soo degaya dadkiisii oo dhan baa u yimid farxad iyo wanaag iyo waxa weeye nicmo oo dhan ayaa u sugnaatay wuxuu ogaaday marka nicmadan wixii ka dambeeya inay tahay nusqaan wey oo waxa weye ay nusqaami doonto ilaahay buu beryey marka wuxuu yidhi ilaahayow adduunkii waad ii nicmays wax walbana waad isiisay ilaahow diintan islaamka igu dil ay macnaha xiina yatawafaahu marka aad idilaysid oo geeridaydii timaaddo ilaahw islaamnimo igu dil iguna ina gaarsii dadkii wanaagsanaa ilaahay buu beryey marka ay macnaha inuu ilaahay ku dilo islaam uuna gaarsiiyo darajo wanaagsan filjanna aabbayaashiisiiyo awowayaashii ibraahim iyo inuu gaarsiiyo sidaa daraaddeed baa nebigana waxaa ka sugnaatay ducada inay sugnaatay allaahuma axyinaa muslimiin wa tawafanaa muslimiin waa duca sugan wey waa inuu qofku ku ducaysto ilaahow nolosheedana islaamnimo igu noolee ilaahw islaamnimona igu dib haddaba marka waxaa suurtogala buu yidhi ibnu kathiir raximahullah inuu weydiistay ducadan markay geeridu u timid markaba markay geeridu u timid buu ducadaa weydiistay mise isagoo caafimaad qaba oo xoog leh ayuu weydiistay walcilmu allah ilahay baa garanay labadaba waa suurtagal weyn wuxuu leeyahay marka ibnu kasiir raximahullah waa suurtagal inuu weydiistay sidii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed markii uu dhimanayey siday caaisha tiri radiallahu canha waxay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam yaquulu wa huwa saxiix isagoo caafimaad qaba oo aan dhiman eh, eh, dhimashadiisii la gaarin buu wuxuu odhan jiray innahu lam yuqbad nebiyun qab nebi la qabtay oo naftii laga qabtay ma jiro oo dhintay xataa yuraa ilaa la tuso maqcaduhu fi ljanna ilaa jannada la tuso booskiisii uma yukhayar markaasaa la kala dooransiiyaa oo la yidhahdaa hayana adduunkaa joogaysaa mise waxa weeye waa waa eh, geeridii baa laguu soo diraayo naftaa lagaa qabtaayoo jannadaagaad gelaysaa iyo wanaagga qaalat waxay tiri caaisha marka falama nazla birasuuli llahi sal allahu alayh wasalam markii geeridii u timid oo xanuunkii isugu yimid wa ra'suhu calaa fakhidii madaxiisana uu bawdadayda ay saaran tahay oo dhabtayda uu ku jiifo ayuu waxa weeye waa la miyirdo uu miir doorsoomay markaasuu waxa weeye soo baraarugay oo madaxa kor u soo qaaday markaasuu intuu kor eegay oo farta kor taago wuxuu yidhi allaahumma arafiiq alaclaa ilaahayo waxaan doortay kor iyo waxa weeye ilaahay iyo waxa weeye jannada iyo wanaaggaan doorta caaisha markaase waxay tihi idan laa yakhtaaruna haddaba nama dooranaya annaga nin kala dooransiiyey jannaduu aadayaaye annaga nama dooranayo xadiiska marka xadiis saxiixa imaam albukhaariga ayaa wariyey oo waa xadiis saxiixa wey iyo muslim iyo ayaa wariyey waa xadiis saxiixa marka halkaa maxaa inooga caddaatay in uu qofku markay geeridu u timaado inuu baryi karo oo ilaahay odhanaya ilaahu igu dil waxa weeye islaamnimada waxaa suurtogala buu yidhi sidoo kale isagoo xoog leh oo aan geeridu u imaanin oo caadiya ah inuu weydiistay oo waxa weeye taana waa suurtagal wey amaa fii shareecatina diinteenna waa la nahyey oo nebigu waa inaga nahyey oo inuu qofku geeri ilaahay ka baryo ilaa cinda alfitan markay fitnadu dhacdo mooye laannu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam duca kaga sugnaatay waidaa aradda idaa aradta biqowmin fitnatan fatawaffanaa ilayka gayra maftuuniin ilaahayow haddaad qoom doontid inaad imtixaantid oo fidno lagu rido ilaahayow na oofso oo na dil inta aan nala fidnaynin oo waxa weeye gayra maftuuniin iyadoo aan nala fidnaynin xadiidkaana waxaa weriyey imaamu axmed iyo iyo tirmidi iyo waa xadiis saxiixa sheekh albani wuxuu ku saxiixiyey sunan tirmidi ayuu ku saxiixiyey oo waa xadiis saxiixa wey waxaa kaloo ka sugnaatay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ducadu inuu ku yidhi xadiid kale ibni aadam almowtu khayrun laka min alfitna in lagu fidneeyo waxaa ka khayr badan geeridaa ka khayr badan waana xadiis saxiixa sida imaam axmed baa weriyey iyo keyrkiisba sheekh axmed shaakir waa saxiixiyey iyo waxa weeye maaragtay sheekh albani wuxuu ku saxiixiyey fi silsilati axaadiis saxiixa oo culimo badan baa saxiixisay oo waxa weeye sida maaragtay imaam alhaytami iyo ayaa saxiixiyey waa xadiis saxiixa marka waxa weeye inuu qofku fidnada ka hor ilaahay waa weydiisan kara oo waxa weye hadduu fidno arko oo naftiisa iyo diintiisa markuu la baqo wey waa markuu diintiisa la baqo ayuu ilaahay weydiisanaya oo leeyahay ilaahu fidnadaan ha igu fidnayne ilaahu idil wey laakiin nebigu sidaa daraaddeed marka waxaa suurtagala nebiyullaahi eh, eh, eh, maaragtay nebiyullaahi yuusuf inuu waxa weye ilaahay weydiistay isagoo waxa weye caafimaad qaba oo uu fidnadaa iyo dhibaatadaa iyo adduunka uu isaga tegayeyba siday maryam u tiri oo kale yaa laytanii mitu qabla hada wa kuntu nasya mansiya qofku markuu dhibaato ka baqo iyo fidno waa weydiisan karaa wuxuu marka ibnu kasiir soo guurinayaa caliyi bn abi taalib markay dhibaatadu dhacday oo khawaarijtii iyo dhibaatadii iyo khilaafkii iyo saxaabadii dhibaatada dhacday inuu ilaahay weydiistay fidnadii markuu arkay inuu ilaahay oofsado waxaa kaloo sugnaatay buu leeyahay oo waxa weeye e, ka sugnaatay e, imaamu albukhaari sidoo kale markii fidnadii dhacday inuu ilaahay weydiistay oo waxa weeye khalqi alqur'aan fidnadii bikhalqi lqur'aan markii lagu fidneeyey inuu ilaahay weydiistay ilaahay inuu oofsado oo markaa waxa weye uu ilaahay ka beryey inuu ilaahay oofsado marka wuxuu leeyahy ibnu katiir khulaasada qowlkaa way bannaan tahay qofku hadduu fidno arko oo waxa weye mashaakil uu ka baqo inuu ilaahay weydiisto waa fitnatu diin markay timaado oo diintaada lagu fidneeyo way bannaan tahay qofku inuu weydiisto laakiin isagoo caafimaad qaba oon dhibaato qabin ma bannaana mana haboona inuu weydiisto oo waxa weeye uu arrintaa la yimaado leanna waa laynaga nahayey oo nebigu wuxuu yidhi laa yatamanayanna axadukum almowt lidurin nazala bih dhibaato ku soo degtay oo waxa weeye isaga naftiisa u timid xanuun iyo mashaakil iyo faqri iyo yuunan qofku ilaahay u weydiisan geeri oo waxa weye arrintaa iska ilaali oo waxa weeye ma haboona oo waxa weye wax wanaagsan ma aha marka sidaa daraaddeed way bannaan tahay fitnatu diin hadday timaado oo qofku diintiisa la cabsado inuu ilaahay weydiisto inuu ilaahay oofsado ama waxa weeye wixii kale ma bannaano Eh, waxa u leeyahay sheekh naasir sacdi wuxuu leeyahay ilaahay macnaheedu waxa weeye tawafani musliman ay macnaha islaamnimo igu dil wey anoo islaama hadda idil ma aha macnaheedu waxa weeye ilaahu marka aad idilaysid anoo islaama idil waa tuu lahaa maaragtay nebiyullaahi yacquub iyo nebiyullaahi ibraahim iyo markuu duriyaddiisii la dardaarmayey walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun marka waxa weye qofku waa inuu dhintaa isagoo islaama ah. macnaheeduna waxa weeye islaamnimadii baad joogtaynaysaa ku dadaalaysaa wanaaggeedii la imaanaysaa ilaa markaa ay kuu timaado geeridii markay geeridii kuu timaado baa markaa adoo islaama ah aad ku dhimanaysa marka sidaa daraaddeed ayuu leeyahay nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam rabbi qad aataytanii min almulki wa callamtanii min taawiili alaxaadiid faadira asamaawaati waalardi anta waliyi fi ddunya walaakhira twafanii muslima ilaahu oofso aniga oo muslima ee macnaha islaamnimadii ilaahu igu dil ayuu leeyahay ee ma aha inay tahay macnaheedu ilaahu hadda idil ma aha wey marka waxa uu leeyahay e, calaa kuli xaal waxa weeye khulaasadeedu waxa weye qowlkaa nabiyullaahi yuusuf ilaahay wuxuu weydiistay inuu islaamnimo ku dilo waana wax mashruuca weeye qofku inuu ilaahay weydiisto inuu islaamnimo ku dilo wuxuu leeyahay marka qodobka sagaal iyo toban baynu usoo gudbaynaa oo oranaya wafaatu yacquub calayhi salaam nabiyullaahi yacquub marka dhimashadiisii iyo geeridii ku dhacday ayaynu marka usoo gudbaynaa qaala ibnu kasiir wuxuu yidhi waxa uu sheegay ibnu isxaaq nabiyullaahi yacquub inuu joogay diyaari e masr toddobiiyo toban sano ayuu sii noolaa baa layidhi oo waxa weye masr markuu tegey kabacdi toddoba iyo toban sano ayuu yuusuf la joogay oo waxa weeye halkaa nicmo iyo wanaag ku jiray oo waxa weeye uu joogay wuxuu leeyahay marka kabacdi buu dhintay markuu dhimanayey ayuu wiilashiisii la dardaarmay iyo yuusufba oo waxa uu yidhi oo kala dardaarmay waa inaan la igu xabaalin ilaa waxa weye halkaan igu xabaalinina iqaada oo waxaad i geysaan sham meeshii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam iyo isxaaq labadaydii aabbe meeshay ku xabaalaayeen halkaa igu xabaala oo iga qaada meeshaan ayuu ku yidhi oo ka dardaarmay wa qaala sudiyi wuxuu yidhi fasabarahu wa sayarahu ilaa bilaadi shaam sabrigu marka waxa weeye waa taxniidka waa in wax la marmariyo meydkii oo dawe iyo waxyaalahan la isticmaalo oo qurunka ka ilaalinaysa oo meydkii ilaalinaysa oo jirkiisii adkaynaysa waxyaalahaasaa la mariyey reer eh, masr baana aad u isticmaali jiray oo waxaan hadda intay sanamyadii marmariyeen weli ay yaaliin waxyaalahaasay marmariyeen markaasaa la qaaday markii geeridii u timid ayaa misr waxa loo qaaday sham wuxuu ku xabaalan yahay baa la yidhi isagii iyo aabihii isxaaq iyo ibraahim isku meel bay ku xabaalan yihiin awal baynuna soo sheegnay qisatu ibraahim markaynu ka hadlaynay inay halkaa ku wada xabaalan yihiin oo bilaad lkhaliil meesha loo yaqaan ayay ku xabaalan yihin marka halkaa ayaa waxa weeye la geeyey wa qaala allahu tacala ilahi waxa waxau yidhi waman yargabu can millati ibrahima ila man safiha nafsah walaqad istafaynaahu fi dunya wa inahu fi laakhirati la min asaalixiin marka wasiyadii uu la dardaarmay yacquub duriyaddiisii ayay waxa weeye halkaana inoo caddaynaysa waa dardaarmay oo duriyaddiisii uu la dardaarmay aabihiina waa la nabiyullahi ibraahimna waa la dardaarmay id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin macalshaahidku waxa weeye wawassaa biha ibraahimu baniihi wa yacquubu ya baniya nebiyullaahi ibraahim iyo nebiyullaahi yacquub labaduba waa la dardaarmeen duriyaddoodii oo maxay kula dardaarmeen nabiyullaahi yacquub waxa uu yidhi macnaha waxay kula dardaarmeen ina allaha stafaa lakum ddiina diin baa ilaahay idii doortay falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun idinkoo muslimiina mooye ha dhimanina oo islaamnimo ku dhinta ayaa lagula dardaarmay oo islaamnimo inaa ku dhi inay ku dhintaan ayay kula dardaarmeen ilaahay wuxuu yidhi am kuntum shuhadaa id xadara yacquub almowt ma idinka ayaa joogay baa la yidhi markii eh, ay geeridii u timid yacquub id qaala libanihi maa tacbuduuna min bacdi maxaad caabudaysaan gadaalkayga oo haddii aan dhinto maxaad caabudaysaan qaar waxay idhahdeen nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ilaahan waaxida wa naxnu lahu muslimuun muslimiin baa nahay bay yidhahdeen oo waxaan caabudeynaa ilaahay adiga aad caabudi jirnay oo aabbayaashaa caabudi jireen oo isxaaq iyo ismaaciil iyo ibraahim iyo aabbayaasha ayaan ku dayanayna muslimiin baanu nana ilahay wuxuu yidhi marka tilka ummatun qad khalat lahaa ma kasabat walakum ma kasabtum walaa tus'aluuna cama kaanuu yacmaluun mushrikiinti allah de waxa la yidhi ummadaha hore wixii ay kasbadeen bay leeyihiin idinkuna waxaa kasbateen baad leedi wuxuu leeyahy abubakr jazair raximahullah ilaahay aayadaha hore wuxuu inoogu caddeeyey mawqifkii ibraahim iyo wanaagiisii iyo caqiidadiisii kabacdi markaasaa waxaa lina yidhi qof ka leexanaya oo nacaya ma jiro diintaa saxiixa ilaa qof halaagsamay mooye waa saxiix wey diintii nebi ibraahim waa diin saxiixay ahayd marka qof halaagsamay unbaa diintiisii ka leexanay kabacdina markaa waxaa layna tusay nabiyullahi ibraahim ilaahay inuu doortay kabacdina waxaa laynoo caddeeyey inuu nabiyullahi ibraahim duriyaddiisii uu kula dardaarmay inay diinta islaamka ku dhegaan nabiyullahi yacquubna saasuu ula dardaarmay duriyaddiisi oo waxa weeye u caddeeyey oo uu weydiiyey war maxaad caabudi doontaan ilaa ay ka caddeeyeen oo yidhahdeen waxaan caabudaynaa diintii xaqa ahayd oo waxa weeye eh, ilaahay xaqa ahaa diintii xaq ahayd baan ku soconayna ayay yidhahdeenoo waa caddeeyeen marka sidaa daraaddeed duriyatu awlaadu yacquub dad waxay ahaayeen muslimiina oo markii dambe saalixiinay noqdeen oo wanaagsan ayay noqdeen waxa sidoo kale waxaa sugnaatay maaragtay qofku haddii uu mar walba waxaa loo baahan yahay qofka islaamkaa marka uu dhimanayo oo waxa weye geerida u timaado inuu la dardaarmo ilmihiis diinta inuu kala dardaarmo caqiidada saxiixa kala dardaarmo oo u caddeeyo inayna dhiman ilaa iyagoo islaama mooye marka see qofka suurtagal u tahay inuu qowlkaas yidhaahdo ha dhimanin ilaa adoo muslima mooye macnaheedu waxa weeye bay yidhahdeen culummadu sidii nebigu xadiisu uu yidhi laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah adiga oo islaama oo waxa weeye wanaag maraysanaya oo diintii islaamka ku dhaqmaya dhimo oo geeridaa kuu timaado oo ku dadaal horta marka hore leanna sababtu waxa weeye yubcathu arajulu calaa maa maata calayh qofku wuxuu ku dhintaa lagu soo saara marka sidaa daraaddeed siduu nebigu u yidhi yubcathu kullu cabdin calaa maa maata calayh qof walba waxaa lagu soo saaraa wixi uu ku dhintay marka waxaa la rabaa adigu diintii inta aad nooshahay oo aad caafimaadka qabtid horta diintii ku dhaqan oo ku dadaal markaad ku dhaqantid oo ku dadaashid hadhow ka bacdi markaa ilaahayga subxaana qaadirka ayaa markaa kugu dilaya oo khaatimo khayr kuu noqonaysaa camal wanaagsan ayaa lagugu khatimay halkaa marka yacquub waa dhintay calayhi salaam oo waxa weeye da'da uu ku dhintayna allahu aclam ilaah baa garanaya wax adilaha ku sugnaatay ma jirto laakiin masar buu ku dhintay waana laga qaaday bay leeyihiin culummadu oo waxa weye waxaa loo qaaday markii dambe sham magaaladaasi la yidhaahdo hadda khaliil loo yaqaan ayuuna ku xabaalan yahay oo waxa weye halkaasuu ku xabaalan yahay oo kula xabaalan yahay aabayaashii ibraahim iyo isxaaq qodobka labaatanaad waxa weeye qisadii oo gebagabaa waxa weeye wafaatu yuusuf calayhi salaam wa wasiyatu yuusuf oo isagiina dhintay dhimanaya oo dardaarmaya oo walaalihii iyo la dardaarmaya wixii uu dhalay ayaynu halkaana markaa qodob ka dhigayna qaala ibnu katiir wuxuu yidhi ka bacdi markaa yuusuf ayaa geeridii u timid wuu dardaarmay marka isagiina wuxuu dardaarmo ka dardaarmay wuxuu yidhi aniga halkaan igu xabaala laakiin eh, mar alla markii aad eh, eh, baxaysaan oo waxa weeye reer banu israa'iil markay ka baxayaan masar oo waa marka dambe oo nabiyullaahi muusa uu ka saari doono qabrigayga waa in lasoo qufaa buu yidhi oo la qaadaa oo waxa weeye halkaan ha iga teginina aakhirka wuu sii sheegaya waa nebi wey waxaa dhici doonto buu leeyahy reer banu israa'iil inay halkaan ka baxaan oo laga saari doono oo waxa weeye adduunku isbedeli doono ha ka teginina buu yidhi qabrigayga ee qaada wey maxaa ku sugnaaday marka arrinta axaadiis saxiixa ku sugnaaday nebiga calayhi salatu salaam baa waxa u yimid nin acraabiya markaasuu nebigu ka eh, karaameeyey waa la karaami ninkii markaasaa nebigu wuxu ku yidhi markii dambe ninkii weydiise waxaa aragtid marka nebigaa u yimid marka ninkaan acraabiga ahaa nebigii soo dhoweeyey oo karaameeyey oo marti qaaday markaasu waxa weye wuxuu yidhi nebigu weydiiso wixii aa rabtid sal xaajataka waxaa rabtid weydiiso markaasuu ninkii wuxuu yidhi waxaa weydiisanayaa hal aan ciyaalka u maago u maalo iyo maaragtay eh, <laughs> waa qof dee adduunkiibu ka fekeray naaqatan biraxlihaa buu yihi waxaa weydiisanayaa maaragtay hal rarkeedii saaran yahay iyo waxa weye waxaan u maalo maaragtay ehelkeygii fa qaala rasuulu llahi sal ly slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi acajistum an takunuu mitla cajuuzi bani israa'iil war ma waxaad ka caajisteen inaad noqotaan islaamtii waa yeelkaadi oo reer bani israiil oo kale markaas ayaan rasuulka ilaahay maxay ahayd markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi waxay ahayd nebiyullaahi muusa calayhi salaam markuu ka soo baxay misra oo reer bani israa'iil uu soo kaxeeyey ayay dariiqii ka dhumeen dariiqii markay ka dhumeen ayay markaa garan waayeen meel alla meelay waddadii ahayd ayay garan waayeen markaasay waxay yidhahdeen culummadii buu weydiiyey reer bani israil war maxaa dhacay buu yidhi maxaan dariiqa uga dhumaynaa oo u dayowne markaasay waxay yidhahdeen annagaa kuu sheegayna nabiyullaahi yuusuf markuu dhintay markuu dhimanayay ballan buu ka qaaday reer bani israa'iil inaan eh, lafihiisa iyo maydkiisa masar looga tegin marka aan ka baxayno oo in la qaado markaasuu yihi aawi qabrigiisi markaasay yidhahdeen ma garanayno ilaa islaam waayeela oo reer banu israa'iila unbaa garanaysa itusa buu yidhi islaamtii islaamtii baa loo geeyey markaasuu wuxuu yidhi itus qabrigii yuusuf markaasay tihi kutusi maya wallaahi laa afcalu daalika xataa tucdiinii xukmii ilaa aad ballan adag isiisid oo wax ii ballan qaadid inaana waxa weye kutusaynin oo markaasuu yidhi maxaa rabtaa markaasay tiri waxaan rabaa an akuuna macaka fi ljanna jannada inaad meesha aad ka geshid aan ka galo oo aan jannada aakhiro markii la tago inaa ana jannada galo meesha adigu aad ka geshid oo rasuulka ululcasmiga ah oo rususha ugu sharaf badan inaad meesha uu tago anna aan tagaa raba markaasuu yaabay oo waxa weye muuse nabiyullahi muuse waa karaasaday inuu arrintaa ka yeelo ilaahay ba u waxyoodo waxa uu yidhi markaa u yeel oo sii u ballan qaad waa la siinayaa markaasuu u ballanqaaday markaasay soo kaxaysay oo tuftay qabrigii nabiyullaahi muuse qabrigii bay soo quseen waa soo qaadeen mar alla markii eh, lafihii yuusuf ay soo bixiyeen santuuqii uu ku jiray la soo bixiyey ayay dariiqii heleen oo waxa weye markaa socdeen oo waxa weye sida maaragtay maalin oo kale dariiqii u cadaaday oo dayowgii ka bax imaamu xaakim ayaa weriyey xadiidka oo wuxuu yidhi waa saxiix calaa shardi shaykhayn wa waafaqahu dahabi sheikh albanina wuxuu ku soo arooriyey silsilati axaadiis saxiixa marka waa xadiis saxiixa wey oo waxa weeye sugan wey halkaa marka waxaa ina tustay oo qodobka aynu ka qaadanay nabiyullaahi yuusuf wuxuu ka dardaarmay in qabrigiisa isagana lasoo qufo oo halkaa loo qaado haddaba arrintaa nabiyullaahi yuusuf laba arrimood baynu ka qaadanayna ko waxa weye horta qabriga in lasoo qufi karo hadday dani timaado oo loo baahdo qof dhintay qabrigiisii in lasoo saari karo oo meel kale la geyn karo way bannaan taha sidii jaabir ibni cabdillahi uu yeelay maalintii uxud aabihii markii la dilay oo waxa weeye uu oo qof kale lagula xabaaray qabrigii dhowr bilood kabacdi buu soo qufay oo soo saaray oo aabihii gaar u xabaaray sidaa daraaddeed marka waa banaan tahay hadday maslaxa timaado waa lasoo qufi karaa qabriga waxaa kaloo banaan qofku meeshuu ku dhintay in laga qaadi karo oo meel kale la geyn karo hadday maslaxad ku jirto ayaa la samayn karaa ibnu kasiir wuxuu yidhi waxaa la yiri buu yidhi fa maata waxa uu dhintay yuusuf wa huwa ibnu mi'ata eh, sana wa cishriina sana boqol iyo labaatan sano ku dhintay ba la yidhi qaar waxay yidhahdeen marka ibnu jariir ayaa wariyey qowlka boqol iyo labaatan sana inuu ku dhintay marka allahu aclam lama haye xadiis iyo aayad ku sugnaatay da'da uu jiray ilaah baa garanaya marka abubakr jazaa'ir wuxuu leeyahay waxaa la yidhi wuxuu ahaa boqol iyo waxa weeye toddoba sano qaar waxay marka wuxuu leeyahay abubakr jazaa'iri boqol iyo toddoba sanaa la yidhi ayuu ku dhintay saddex wiil buu dhalay ba la yidhi saddex wiil ayuu dhalay oo wuxuu guursaday baa la yidhi gabadhii sulaykha la ohan jiray saddex wiil bayna u dhashay waxaa la yidhahdaa baa la yidhi saddexdaa wiil afratin iyo mansha iyo raxma saddexdaa ilmood buu dhalay baa la yidhi yuusuf oo ka tegey allahu aclam marka inay saxiix tahay adillo uma hayno laakiin kollay waxa weeye waa taariikhda oo waxa weye wax ku sugnaaday laakiin looma hayo wax adilla waxaynu ugu gebagabaynaynaa oo qodobka ugu dambeeya makaanu yuusuf calayhi salaam fi sama samada booska uu ka joogo yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye hadda uu joogo waa qodobka ugu dambeeya fawaa'idda keliyaha ka dambaysa xadiidkii waxaa ku sugnaaday anas ibnu malik can malik ibni sacsaca xadiidkiisii waxaa ku sugnaaday oo anas ka warinayey nebigu inuu yidhi fa aatayna asamaa haalita samada saddexaad baan tegey habeenkii alisraa walmicraaj markaasaan samadii saddexaad waxaan ku arkay maaragtay u tegey yuusuf calayhi salaam fa ataytu yuusufa fasallamtu faqaala marxaban bika soo dhowow min akhin wa nabiyin min akhin saalix wa nabiyin saalix marka xadiiskaana imam albukhaari ayaa weriyey waa xadiis saxiixa iyo maaragtay waa xadiis soo wariyey imaamu muslim marka waxay kutusaysaa nabiyullahi yuusuf samada saddexaad ayaa nebigu kula kulmay oo ku arkay oo waxa weeye uu halkaas ayuu nebigu kula kulmay marka halkaa ayuu joogaa nabiyullahi yuusuf calayhi salaam oo nebigu kusoo arkay marxaladii marka labaad almarxalatu thalit almarxalatu thaaniya thalitha waa marxaladii saddexaad wey oo ugu dambaysay qisatu yuusuf calayhi salaam halkaa ayay ku eg tahay sharaf iyo wanaag ilaahay u dhamaystiray kabacdina markii ugu dambeysay geeridiisii iyo wixii oo dhan iyo halkaasay ku eg tahay baa inoo dhiman laakiin fawaa'idda marxaladan aynu ka qaadanayno ayaynu qeyb ka sheegayna midda ugu horraysa waxa weeye qofka maaragtay fadiilat lixsaani wanaagga ay leeyahay ixsaanku ayaanu ka qaadanayna qofka caqiidada qowlka camalka iimaanu taqwa wanaagga lagu gaaro ayaanu ka qaadanayna waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda labaad calaa ja maaratay inay bannaan tahay qofku inuu u shaqayn karo nin gaala ah ama faajira ah, isagoo muslimaba ah leanno nabiyullaahi yuusuf boqorkii gaalkaabuu u shaqaynayaa oo waxa weeye arrintiisii oo madax eh, u ah intuuna islaamin marka waxa weeye way bannaan tahay qofka muslimkaah inuu qof gaala u shaqayn karo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay bannaan tahay calaa dalabi eh, calaa jawaazi dalab alwilaaya liman calima min nafsihi alamanata walkafaa qofkii aamina waa odhan karaa xukunkan aniga ha laii dhiibo anaa ka soo baxaya wanaagiisana keenaya isaga oon khayaano wadan hadduuna khayaano wadan wey oo isleeyahay maslaxadda muslimiinta ugu jirto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa suu nabiyullaahi yuusuf u kala daberay xukumkii markii loo dhiibay wanaaggii iyo sharaftii iyo suu dadkii u kala maamulay arrin aad iyo aad u cajiibay ahay ilaa meel walba looga yimid oo isagii la soo aaday oo xoolo loo soo doontay oo waxa weeye misr dadkii o dhan yimaadeen ayaynu ka qaadanaynaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xiiladii iyo wanaaggii uu sameeyey yuusuf suu walaalkii u qaadanayey iyadoo arrintaasina ay ahayd horodhac iyo waxa weeye u ahayd in reer aal yacquub oo dhan ay masr yimaadaan oo sabab iyo dariiq ilaahay ugu talagalay ayay ahayd weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa iimaanka iyo e, qofku hadduu iimaan saxiixa leeyahay suluugiisa iyo dabeecaddiisuna waa wanaagsanaanaysa leannahu ikhwatu yuusuf waxa weeye waxay ku dadaaleen inay khiyaan o dhan iska ilaaliyaan leanno caqiidadooda wanaagsanayd masar markay yimaadeen dadku gaalay ahaayeen meesha degan iyagu khiyaano ma samaynin iimaankooda ayaana keenayey iyo diintooda iyo islaamnimadood waxaanu kaloo ka qaadanaynaa tawakulkii nabiyullahi yacquub calayhi salaam suu ilaahay u tala saarsaday oo ugu dadaalaya mar walba inuu ilaahay tala saarsado marka qof walba muslim waa inuu ku dadaalo inuu ilaahay tala saarsado oo waxa weye ilaahayka subxaana qaadirkaa mar walba uu ku kalsoonaado jawaasu akhdi cahdi baynu ka qaadanayna in ballan la geli karo oo qofka ballan dhaar weliba la socoto in laga qaadi karo oo la oran karo ballantaa ka bixin ku dhaara inaadan ka baxaynin inay banaan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay banaan tahay qofku inuu isha ka cabsado oo qofku isha hadday il iyo dhibaato dadka ishooda inaad ka cabsan kartid oo waxa weye aad ilaahay ka magangeshid inaad dadka ishooda iyo dhibaatadooda inaad iska ilaalisid ayaynu ka qaadanayna laakiin wixii ilaahay kugu qadaran baa kugu dhacaya aadaabtii aynu soo sharaxnay ayaadna maraysaa haddii waxa weeye aad il iyo dhibaatadaas aaragtid waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay waxa weeye abaalgud la siin karo qofkii wanaag u quma leanna wuxuu leeyahay maaragtay qofkii la yimaado suwaacii oo waxa weeye keena intaan layda baarin wuxuu leeyahay ximlu baciirin abaalmarina marka abaalmarintu waa wax banaan weyn tartanka iyo abaalmarinta iyo waa wax banaan weyn waxaynu kaloo ka ka qaadanaynaa inuu qofku ku dhaaran karo inuu tuhmadiisa iska celiyo oo haddii wax lagu tuhmo inuu ka dhaaran karo oo ohan karo wallahi aniga waxaa ma ogi mana samaynin inuu ka dhaaran karo hadday xaqiiqo tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa oo inoo caddaatay xukmu sariqa fi shariicati yacquub qofka haddii diintii nabiyullahi yacquub hadduu qofku waxado waa la addoonsan jiray amaa diinteenna gacantaa la goynay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa bayaanu xusni tadbiir illah liwliyaa'ihi siduu nabiyullahi yuusuf calayhi salaam ilaahay arrintiisii heer u gaarsiiyey oo hadba waxa weeye dariiqba dariiq waxa weeye arrinba arrin say isugu dhiibaysay heerka iyo wanaagga u gaarsiiyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa taqriiru qaacidati maaragtay wa fawqa kuli dhi cilmin caliim qof wax walba oo waxa weeye maaragtay qof walba cilmi la siiyey waxa weye mid baa kasii cilmi badan ilaa cilmigu ilaahay ku dhamaado oo waxa weye cilmigoo dhan ilahay xaggiibuu ka yimid ilahay buuna ku dhamaadaa wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyat alictidaari can alkhada qofku hadduu khada ku dhaco inuu ka cududaarto oo yidhahdo war khaladkaa waan sameeyey laakiin ha laii cududaaro ha lai dembi dhaafo khalad baan galay oo ka soo noqon karo ilahayna u toobad keeni karo bilo aamigana u cuudaaran karo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa inay banaan tahay istirxaamka iyo isticdaafka iyo qofkii aad isleedahay waa kuu naxariisanaya inaad u eed sheegan kartid oran kartid war dhibaatadaasa haysee maanta wax igala qabo adiga oo aan islahayn laakiin awliyadoo la baryo maaha waa qof nooloo ku hortaagan baa laga hadlay waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inuu waxa weeye qofka la xusuusiyo haddii uu ballan galo oo waxa weeye alam taclamuu ana abaakum qad akhada calaykum mawsiqa min allahi buu yidhi walaalkood marka qofku khalad ballantii uu galay in la xusuusiyo oo la yidhahdo miyaadan ogeyn ballantii aad gashay see baad uga baxaysaa in la xusuusiyo inay banaan tahay ayaanu ka qaadanayna waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waa faa'iidada labaatanaad mashruuciyatu nusx in la isku naseexeeyo oo waxa weeye wanaag la isugu naseexeeyo inay banaan tahay oo waxa weeye qofku aad iyo aad loogu naseexeeyo qowl iyo ficilba waxaynu kaloo ka qaadanaynaa idhaaru ta'asuf walxusni washakwa ila allah haddii dhibaata kugu dhacdo ilaahay inaad beridid ilaahayna aad tustid dhibaatadaada oo waxa weye ilaahay u tadarucdid inay banaan tahay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sadaqada iyo wanaageeda fadliga iyo wanaagga ay leedahay ina allaha yajizi almutasadiqiin ilahay waa jecel yahay qofka wax sadaqaysa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa taqriiru mabda ana almacaasi lan takuna ila binatiijati liljahl jahliga ayaa wax walba oo masiibaa ah keena macaasidoo dhan qofka waxaa ku rida waa jahliga wey waa khatar wey marka waa in jahliga la iska ilaaliyo oo lala dagaalama jahliga weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sidqu ru'ya yuusuf calayhi salaam itamat xarfiyan leanna markii dambe sideediiba u timid oo waxa weeye sideedii ayay noqon oo waxa weeye aabihii iyo walaalihii iyo kulliba u sujuudeen oo waxa weeye sideedii ayay noqotay waxaynu kaloo ka qaadanaynaa fadlu taqwa taqwada iyo sabirka wanaagga ay leeyihiin ayaynu ka qaadanaynaa iyo dadkoo la iska cafiyo wanaagga ay leedahay leanna walaalihii wuu cafiyey waxna ma eedaynin wuu iska cafiyey walaalihii wanaaggaasay marka leedahay mucjisadii nebiyullaahi yuusuf baynu ka qaadanaynaa laba arrimood dabayshii cajiibka ahayd oo waxa weeye raa'ixadii iyo carabtii yuusuf inta qaaday nebiyullaahi yacquub u geysay oo ilaahay qudraddiisa bal u fiirso iyo qamiiskii markii dusha lagaga dhuftay oo dusha laga saaray araggiiyo dhan usoo noqday waa mucjizatu min allah wey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa faa'idada waxa weeye labaatan iyo sagaal mashruuciyatu ducaa'i illahi watawasulu ilayhi biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay in la baryo oo ilaahay maaragtay asmaadiisa iyo sifaatkiisa lagu baryo oo waxa weye aad ilaahay u tadarucdid waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii uu qofku ogaado adduunkaani inuun wax qaymo lahayn inuu ilaahay baryi karo oo oran karo ilaahw e, e, e, fidno iyo dhibaato markuu arko ilaahw islaamnimada igu dil oo dhibaatadan iga badbaadi inuu odhan karo laakiin adoo islaamkii iyo takaaliibtiisii ka cararaya maaha waa inaad ka cararaysaa fidnada iyo dhibaatada dhacday oo diintaada aada la fakanaysa wasiyadii inay bannaan tahay baynu ka qaadanaynaa oo waxa weye ilmahaaga iyo waxa weye awlaadaada iyo dadkaaga aad u dardaarantid diinta islaamka iyo xaqiyo wanaagga inay bannaan tahay ayaynu waxa weye ka qaadanayna waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofka muslimka yaxsunu lmar'u tarku eh, eh, ictizaazi bisharaf wa salaaxi maadin macnaha qofka muslimkaa waa inuunan ku faamin dadkii horay u tegey hadday dad xun ahaayeen laakiin dadkii wanaagsanaa dariiqoodii inaad ku fahamtid oo raacdid oo waxa weeye aad ku aad iyo aad ugu dadaashid ayaa la rabaa waa inaad la ogaataa man baطaca bihi camalu lam yusric bihi nasabu qofkii waxa weye camalkiisu dibdhiga aakhiro nasab waxba u qaban mayaan weligaaba waxay doonaan ha ahaadeene camalkaaga ayaa ku badbaadinaya waa ogaatid weyn waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sunanka ilaahay inuu yahay qofkii wanaag sameeye wanaag baa ilaahay ugu abaalgudaa qofkii xumaan sameeyena xumaan buu leeyey ilaa ilaahay inuu ka cafiyo mooye waxaynu kaloo ka qaadanaynaa aabbaha in lagu magacaabi karo awowayaashii iyo adeerka iyo in la odhan karo waa aabbahay inayna wax dhibaataa ah lahayn ayaanu ka qaadanayna waxaanu kaloo ka qaadanaynaa fadlu lqur'aan wama fiihi min alhuda waalraxmati liman dalaba dalika minhu qur'aanka wanaagga iyo cibarka iyo fawaa'idda qasaskan ku jirta inay aad iyo aad u qiimo badan yihiin laakiin waa qofkii ku dadaalo wey wa akhiiran intaa ayaa marka kusoo gebagabaynaynaa qaybta saddexaad oo marxalatu qisatu yuusuf calayhi salaam waxaa inoo dhiman marka khaatimatu lqisa oo aynu khatimi doono ayaa inoo dhiman insha allahu tabaaraka watacaala oo aan waxa weeye qaybta dambe ka dhigi doonaa oo aan kusoo gebagabaynaynaa qisadoo dhan subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin